bsmi illaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllah kitaabu اlfadaa'il fadaa-ishii ayuu u kitaab yahay acmaasha fadaa-isha ay leedahay ayuu u kitaab yahay kitaabkan baabu fadli qiraa'ati alqur'aani qur-aanka akrintiisa fadligeeda waxa ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay can abi umaamata radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama yaquul iqra'u lqur'aana fainahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih kitaabkan wixii ka bilowda intii muddo ahba waxaan ku dhex jiri doonaa in shaa allahu tacaala acmaasha fadaaisha ay leedahay kadibna waxa uu musanifku geli doonaa waxyaabaha la yska reebay al-umuuru almanhiyu canhaa waxyaabaha layska reebay buu gelayaa kadibna kitaabka wuxuu ku dhammaynayaa musanifka in shaa allahu tacaala almanhuuraati waalmulax waxyaaba yacni qisooyin iyo aada u macmacaan iyo dajaalka axwaashiisa iyo qiyaamaha waxyaabaha dhacaya iyo ilaa marka ugu dambaysana baabu bayaani maa acadda allaahu almu'miniina fi ljanna dadka mu'miniinta ilaahay wuxuu jannada ugu diyaariyey ayuu ku gebagabeyn doonaa insha allahu tacaala kitaabkiisa waxa uu yihi marka can abi umaamata radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu isagoo leh iqra-u lqur'aana qur-aanka akhriya fa inahu qur-aanku ya waa imaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha shafiican liasxaabihi isagoo dadkiisa u shafeecayo u ergeynayo ayuu imaan doonaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qur-aanka akrintiisa fadliga ay leedahay oo qofka hadduu qur-aanka akhristo qiyaamaha qur-aankii waa u shafeecayaa dadkana laba unbay noqonayaan dadna qur-aanka xujow ku yahay oo iyaga ayuu korkooda ayuu ku doodayaa oo iyaga ayaa uu mudici ku yahay qolana iyaga ayaa marka uu u doodayaa qolada marka qur-aanka iyagu akhristaan oo ku dadaalaan oo qiraa'adiisa iyo akhriskiisa kuwa ku dadaalo iyaga ayuu u doodayaa qur-aanka kuwa kalena iyaga ayuu ka doodayaa waalqur-aanu xujatun laka ow calayka waxyaabaha marka qofka uu qur-aanku ugu noqdo shafiic iyo ergeeye waxaa ka mid a ah inuu qur-aankii ka warqabo ee uu akhriyo rawaahu muslim wacan inawaas bni samcaan radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam aan maqlay qowl isagoo leh yu-taa waxaa la keenayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bilqur-aani qur-aankii baa la keenayaa iyo wa ahlihi iyo dadkiisa aladiina kuwaas oo kaanuu ahaa yacmaluuna bihi inay qur-aanka ku camal falayaan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda taqdumuhu iyadoo ay u horeyneyso suuratu lbaqara suuratu lbaqara iyadoo ay horkacaysay u horeyneyso iyo wa ali cimraan tuxaajaani iyagoo doodayaan can saaxibihimaa saaxibkooda iyagoo u doodayo ninkii aqrin jiray oo ku camal fali jiray ayay u doodayaan rawaahu muslim xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa yu-taa markuu nabigu leeyahay sala allahu caleyh waali wasalama qiyaamaha qur-aankii baa la keenayaa iyadoo iyo yacni qur-aankii iyo dadkii aqrin jiray adduunyada ku camalfali jiray camal baa lagu sii qeyday maxaa yeele kutubta ilaahay wuxuu usoo dejiyay in lagu camal falo ee in layska akriyo la dhunkado uma aanu soo dejinin keliya nacam waa nacam kutubta in la ixtiraamo la akhristo laguna camal falaa layska rabaa nacam waxa ugu muhiimsan shayga ra-iisiga ee ugu muhiimsanna kutubta in lagu camal falo weeyaan nacam inta lagu tadaburo ee lagu camal falo taasaa ugu muhiimsan ayb oo qofka maanta hadda qur-aanka haddaanu akrin aanu kor ka xafidsanayn ama si fiican uunan u akrin karin qur-aanka waxaa dhacaysa marka inuu marka eh, qur-aanku aanu si fiican u aqrin karin laakiin uu ku camal falo qofkaas waa badbaadaya waa fiican yahay nacam laakiin haddaad dusha ka taqaano qur-aanka kor ka aqrin karto laakiin qur-aankii aada khilaafsan tahay ma wanaagsanaataa iyada nacam waxaa u horumaraya buu yihi suurat lbaqara iyo suurat aali cimraan fadaa-isha labadan suuradood ay leeyihiin baa laga qaadanaya qur-aankii bay hogaaminayaani horkacayaan idan labadan suuradood waa laba suuradood fadli badan sidaa darteed asxaabtu waxay ahaayeen qofku markuu suuratulbaqara sanado ayuu ku jiri jiray midkood ilaa iyagu qur-aanka saan annaga u baranno uma baran jirine inay qur-aankii bartaan oo ay yacni fahmaan waxa ku dhex jira aayadaha kuna camal falaan markaasay waa bartay ay dhihi jireen ayaga qur-aanka ibnu cumar iyo marka waxay leeyihiin qofku hadduu baqara uu barto annagu waxaan u aqoon jirnay yacni agteenna yacni jalla fii acyunina indheheenna waa ku weynaa jira qofka suuratulbaqara yaqaano aada buu indheheenna ugu weynaa saas saasuu leeyahay ibnu cumar iyo raggii asxaabta saasay leeyihiin ayb marka iyagoo ay tuxaajaani iyadoo iyagoo ay u doodayaan can saaxibihimaa saaxibkooda ay u doodayaan rawaahu muslim marka meeshaan marka saan ogsoonnahay qur-aanku ilaahay kalaamkiisa waayo kalaamka ilaahayna makhluuq ma aha oo sifa min sifaat illaahi waay tilmaamaha ilaahay buu kamid yahay say ku dhacaysaa marka eh, yu'taa yowma alqiyaamati bilqur-aani baa la keenayaa shay abuuran oo makhluuq unbaa la keenaya culimmadu waxay ku macneeyeen thawaabtoodii baa la keenayaa qur-aankii yacnii suuratulbaqara iyo suurati aali cimraan iyo qur-aankii qofkii akrin jiray qiraa'adiisiibaa thawaabteedii baa la keenayaa nacam waxa miisaanka cuslaynaya waa thawaabta waxa imaanaya waa thawaabta amaa qur-aanka ilaahay oo hadalka oo alle uu ku hadlay qur-aanku mar walba waa kalaam ilaahay subxaanahu watacaala thawaabtana ilaahay isagaa kala garanaya sida uu culayskeeda iyo culayska uu u yeelayo culimadii hore imaam axmed ibnu xambal oo ka mid ahaa iyo aimadii imadii waaweyneyd saasay dhihi jireen axaadiidtan oo kale <clears throat> wacan cuhmaana bni cafaan radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi khayrukum ka idinkugu wanaagsan man tacallama alqur'aana qur-aanka qofkii barto weeyaan wa callamahu dadkana barbaro rawaahu lbukhaariyu idinka waxaa idinkugu fiican oo idinkugu kheyr badan midka qur-aanka barto dadkana baro bukhaari baa xadiidka wariyey xadiidkan cuhmaan ibnu cafaan waxaa ka wariyey abu cabdiraxmaan assulami taabici la yiraahdo cabdullaahi ibnu xabiib abu cabdiraxmaan assulami ninkaa taabiciga ah dad marka muddo dheer buu masaajidka kuufo uu joogi jiray ee uu dadka qur-aanka ku bari jiray waxaa lagu qiyaasaa lixdan sano inuu dadka qur-aanka baraayay lixdan sano xilligii cuhmaan ayuu bilaabay waqtiyadii cuhmaan ilaa iyo waqtigii xajaaj ibnu yuusuf ayuu dadka bari jiray qur-aanka xadiidkanna waa warin jirayoo markuu xadiidkan oo kale soo maro khayrukum man tacallama alqur-aana wa callamahu markuu soo maro wuxuu dhihi jiray hada aladii aqcadanii maqcadii haada xadiidkan ayaa ifariisiyey meeshaan aan fadhiyo nacam waxa meeshaan ifariisiyo dadka qur-aanka u baraa waa xadiidkan ka idinkugu kheyr badan waa midka qur-aanka barto dadkana baro nacam walidaalika qur-aanka hadda qiraa'aadka lagu aqriyo badankood sanadka isaga unbaa lasii maraa nacam maxaa yeeley qur-aanka wuxuu ka qaatay cabdicali bn abi aalib cusmaan ibnu cafaan ubay ibnu kacab saxaabo waaweyn oo ka qaatay cabdullaahi ibnu mascuud iyo rag waaweynoo ka qaatay marka abu cabdiraxmaan asulami ayb dadku marka waxyaabaha ay isku qaymeeyaan marka qur-aanku hadda maba ahanba nacam oo waxyaabo kale dadka xoolahooda iyo qabiilkooda iyo awoodda ay leeyihiin iyo waxaasaa dadka lagu qiimeeyaa laakiin waxay ahayd in lagu qiimeeyo wixii ilaahay rasuulkiisa ay dadka ku qiimeeyeen waxaasina wuxuu ahaa qur-aankii nacam acdaa'da islaamkuna qur-aankay la dagaalamaan waxa ay aadka ula dagaalamaan waa qur-aankii waxay kala dhex galaan ummadan muslimiinta iyo qur-aankooda mar hore waxay kala dhex galeen ummaddan inay qur-aankeeda ku dhaqanto oo ay ka dhigato qaanuun iyo sharci ay u xukuntanto mar horey kala dagaalameen haddana akhriskiisii bay kala dagaalamayaan oo marka waxaa weeyaan meelaha ugu dardaran oo dhibaatooyinka faraha badan dadka yacni loogaga hayo waxaa ugu badan dadka uun qur-aanka baranaya nacam ayb ilaa ay soo gaartay yacni annaga dalkeenni xataa ay saameyn ku yeelatay soo gaartayba nacam ood maqlaysa yacni dadka dugsiyada dadka u dhiga ilmaha qur-aanka baro in aada loo raadsado un wax la dilo iyo wax yacnii eh, la baabi-iyo iyo wax la xabiso in laga dhiga nacam ayb marka waa qorsho aada u weyn waay nacam ayb waa qorsho wixii annaga aan naqaanayo soomaaliya yacni qabiil isku dirirka qorsho ka weyn waayo qorshahan nacam marka qabaa-ilaa is iyo yaan yacni taasoo kale qofka yani in looga dhaadhiciyo qaabkaas ma fiicna nacam ayb qabaa-il hadday is haystaan qur-aanku isagoo qabiilkee waayo nacam ayb mara waxaa weeyaan qur-aanka in lala dagaalo qabiil maa lala dirira haddii qur-aan lala diriraayo nacam marka waxyaabahaas oo dhan waxaa weeyaan marka dee qofkii qur-aanka ilaahay la diriro isaga unbaa kasoo harayo nacam qur-aanku cidda hadda yacnii hadday eh, ilaa ilaahay dhulka uu ka dhexlaayo oo yacnii aakhiri zamanka qur aanku waa un la akrinaya waana la baranaya nacam ayb dadka noocaas oo kale ilaahay qur-aankiisa la dagaalamana maba aaminsanaba qur-aanka ilaahay sababtoo ah qur-aanka hadduu qalbigaaga ku weyn yahay lama diriraayo qofka nacam qur-aanku qofku lama diriro ilaa inuu qalbigiisa uunan ku weyneyn uun ma ahani nacam ayib walidaalika hadaad arkayso qur-aan barashadii iyo qur-aan bariddii iyo dadkii waxbar qur-aanka dadka baraya wax la diriraayo haddaad aragto qur-aankii la dagaalsan diintii bay la dagaalsan yihiin qofku hadduu diintu la dagaalsan yahayna boqolaal iyo kumanaan qof muslimi muslim kama dhigi karaan nacam hadduu isagiiba islaamnimadii sidaa u uga tegaya nacam ayb waa arrin marka diinka ilaahay oo loo caroodo lala dagaalamo waa gaalnimo nacam ayb qof maanta qur-aan aan aqooninna ma jiro soomaali oo kita qur-aan iyo dugsi waxa lagu dhigta aan garanayninna ma jiro nacam boqolaal qiil marka wax macnaa ay sameynaysa ma laha ayb khayrukum ka idinkugu khayrka badan man tacallama alqur'aana qur-aanka qofka barta weeyaan wacallamahu dadkana baro rawaahu lbukhaariyu wacan caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama rasuulku waxa uu yidhi alladii midka yaqra'u lqur'aana qur-aanka akhrinayo walxaal huwa isaga oo maahirun bihi aada u yaqaano maahirku oo taf ku ah yacni maca asafarati malaa'igtiibuu macooda ahaaday alkiraami wan wanaagsanayd albararati ee baariyaalka ahayd yani malaa-igtii xagga alla safiirada ka ahayd ee wan wanaagsana ee baariyaalka ahay macoodu ahaaday waaladii midka yaqra-u lqur-aana qur-aanka akrinaayo wayatatactacu ku kufkufaayo fiihi isaga dhexdiisa oo yacni uu dhib ku yahay oo kickicinayo haddana inuu barto ku dadaalayo wa huwa isaga oo shaaqun uu dhibayo caleyhi isaga korkiisa ou dhib ku yahay oo yacni dhib uu ku yahay calaykum asalaam waraxmatullah wahuwa calayhi shaaqun dhib uu ku yahay lahu ajraani laba ajar baa usugnaatay oo laba ajar buu leeyahay yacnii halkan marka qofka qur-aankii aniga ma karo awood umalihi waa idhibaa yacnii qofna inuuna qur-aanka uga harin weeyaan maxaa yeelay laba weeyaan dadku qofkii qur-aanka aada u yaqaano de si fiican qur-aanka u aqriyana de malaa-igtaasouba la jiraayo macooda uu yahay kii kaloo aan qur-aanka aqoonina uu markaa kickicinayo ama dhib uu ku yahay ee baranayo hingaadiisii iyo yani kitaabkii ka kicinayo macalin u tegaayo oo loo meerinaayo meersanayo intaas uu ku dhiboonayo laba ajar buu leeyahay dhibs yacni dhibooshada uu ku dhiboonayo ajar weeyaan eh, qur-aan akhriskiina ajar kalawa ayb isagana marka waxaa laga rabaa laakiin inuu barto oo dad qur aanka yaqaano macali mucalim inuu afkiisa ka qaato ee uu yacni intuu tago uu yiraahdo waqti uu siiyo qur-aanka nacam qofkii waa weynaaday qur-aanka loogama tago waad baran kartaa haddaad maalinkiiba hal sadar oo qur-aan iska barato ama laba sadar iska barato waa khayr maxaa nabigu wuxuu yihi hal aaya yaa jeceluu yihi midkiin buurtaas inuu tago ee lasoo siiyo neef geela oo kurus weyn isagoo waxna aan laga qaadin waxna aan yacni dadna aan kasoo dhicin yani neef geelo iska qaado un lagu dhahayo yaa diidayo rasuulka ilaahay midkeenna ma diidaya markaasuu nabigu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi midkiin mau u jarmaada masaajidka hal aayad oo soo barta nacam hal aayad geel waa uga qiimo badan tahay labana laba geel waa uga fiican yihiin saddexna saddex geel waa uga kheyr badan yihiin hay marka qur-aanka yani ilmaha yareer in lagu daayo keliya ma aha nacam oo dadka waaweyn laftirkooda inay qur-aanka wax ka bartaan haddaa dugsi mar hore ay kugu dambeysay oo qur-aanka oo ku dhibdhibaya xataa war waqti hore aniga igu dambeysay waa yani waa qur-aanka waa ka caajisay ii dhegeyso qofka inaad tiraahdo qur-aankii aada markaas soo baratood soo celisa nacam ayb kii aan hadda ka hor fursad u helinna inuu bal isaga laftirkiisa wax un qur-aankan ou ka qaato fadaaishiisu aaday u badan tahay mutafaqun aley muttafaqun calayhi wacan abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama mathalu lmu'mini mu'minka tusaalihiisa alladii mu'minka da yaqra'u lqur'aana qur-aanka akrinaayo mithlu lutrujati liinta oo kale liinta ugunjidaa oo kale weeyaan ayuu la mid yahay riixuhaa dayibun carafteedu waa wanaagsan tahay wa dacmuhaa dhadhankeedana dayibun waa wanaagsan yahay dhadhan fiican iyo riix yacni caraf fiican <coughs> wamathalu lmu'mini mu'minka alladii mu'minka haday laa yaqra'u lqur'aana qur-aanka aan aqrinayninna kamathali tamrati timir oo kale weeyaan laa riixa riix yacnii caraf lahaa timirta uma sugnaaninoo ma laha wa dacmuhaa dhadhankeedana xulun waa macaan yahay mar haddii iimaanba ku jiro waa fiican yahay nacam mar haddii iimaan uu ku jiraba wax wanaagsan yahi waa fiican yahay <clears throat> ayib labaa la sheegay marka <clears throat> mu'min qur-aanka aqriyo mithlu lutruja liintaasaa lagu shabahay haddaa saa u ursata caraf waay <clears throat> haddii aada cuntana waa macaan tahay muminka qur-aanka akhrinayo muminka aan qur-aanka aqrinayninna kamathali tamrati timir baa lagu shabahay laa riixa riix lahaa iyadoo timirta ma laha wadacmuhaa dhadhankeedana xulunaa macaan yahay <clears throat> wamathalu lmunaafiqi munaafiqa tusaalihiisa aladii yaqra'u lquraana lqur qur-aanka akrinaayo ka mathali rayxaanati reexaanta oo kale weeyaan <clears throat> muminka yani munaafiqa qur-aanka akriyo qur-aankan muminna waa akrinaya munaafiqna waa akrinaya ogow muminna wou akriyaa munaafiqna waa akriyaa ayb <clears throat> bal nebigu wuxuu aada uga cabsoodayba ummaddiisa uga cabsooday waxaa ka mid a munaafiqa qur-aanka yaqaano oo qur-aanka ku doodo weliba nacam ayb ummadeyda waxaan uga cabsi badanay waxaa weeyaan buu yidhi yacni munaafiqun caliimu lisaan waa munaafiq carabkiisa oo wax yaqaano nacam oo qur-aankii ku dooda yujaadilu lqur-aan qur-aankiibau doodku ka dhigana ku doodaya nacam wamathalu lmunaafiqi munaafiqa aladii yaqrau lqur'aana kamahali rayxaanati korka waa ka carfayaa riixuhaa ayibun riixdeedu waa caraf wa dacmuhaa dhadhankeedana murun qaraar weeyaan hadaad goosata nacam wamathalu lmunaafiqi munaafiqa tusaalihiisa aladii laa yaqrau lqur'aana quraanka aan akrinaynin kamahali alxandalati qara dameeraadka oo kale weeyaan nacam alxandala waa un yani wax qaraha camal shabaho oo haddii qofka uu cuna yani waxaa weeyaan oo dhadhan urna ah yani carafna aan lahayn isla markaana qaraar oo aadna u qaraar qajaarka isagu ma ahan nacam abcan wamathalu lmunaafiqi munaafiqa tusaalihiisa aladii laa yaqrau lqur'aana aan akrinaynin ka mathali lxandalati qara dameeraadka oo kale weeyaan laysa lahaa riixun caraf ma laha wa dacmuhaa dhadhankeedana murun qaraar weeyaan muttafaqun calayhi waa kaa marka dadka afartaa baa loo qeybiyey yani marka iimaankii iyo qur-aankii hadday isdheehaan iimaankii iyo qur-aankii hadday isdheehaan de waxaa weye nuur baa ka imaanayo caraf iyo macaan labadaasba ilaahayna subxaanahu watacaala qofka mu qalbigiisa ou iimaanka ku jiro haddii uu qur-aankii geliyo wuxuu ku sheegay nuurun calaa nuur nacam allahu nuuru samaawaati mathalu nuurihi walardi mathalu nuurihi kamishkaatin fiiha misbaax almisbaaxu fii zujaaja azujaajatu kaanahaa kowkabun duriyun yuuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa sharqiyatin walaa garbiyatin yakaadu zaytuhaa yudii'u walow lam tamsashu naar nuurun calaa nuurin yahdi illaahu linuurihi man yashaa hadday qalbigiio iimaan ku jira iyo qur-aankii isdhe marka nuur oo nuur la dul saaray oo iimaankiio nuura iyo qalbigiiyo qur-aankii oo iftiin iyo nuur isaguna wacan cumar bni اlkhadaab radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxau yihi in allaha alla yarfacu bi hada lkitaabi kitaabkan wuxuu ku koryeelaa aqwaaman qolo wayadacu bihi waa ku dejiyaayo hoosba ugu dhiga aakhariina kuwa kalena rawaahu muslim xadiidkan isagana wuxuu leeyahay ilaahay kitaabka dad buu kor ugu qaadaa dadka bartoo ku camal falo dadna hoos buu ugu dhigaayo dadka ka tago oo ka dheeraado oo qur-aanka aan baranin oon ku camal falin <clears throat> xadiidkan cumar bn khadaab sabab baa ka keentay inuu sheego yacni sababtaa sababtaas waxay ahayd ninbou maka uga soo tegay maka ninkii madaxda uga ahaa ee u maka ku ogaa ayuu wuxuu ku arkay cusfaan meel la yiraahdo markaasuu wuxuu yihi war dadkii yaad uga soo tagtay magaaladii maka ahayd yaa uga soo tagtay kusima yaa kuu ah markaasuu yihi nin hebel la yiraahdo mowlan min mawaaliina nin annaga hadda ka hor aan xoreynay oo adoon addoon ahaan jire yaan meesha uga soo tagnay buu yidhi markaasu wuxuu yihi dadkii miyaad uga soo tagtay mawle nin addoon addoonnimo soo maray yacnii badanaa dadka addoommada ahaa berigaa yani waxba lama beri jirin ma nin jaahil isku aan waxba aqoonin miyaad dadka uga soo tagto addoon ah markaasu wuxuu yihi amaa id qulta dalika haddaba haddaa sidaa tiri inahu qad ya amiira almu'miniin inahu qad qara'a alqur'aana wa carafa alfaraa'id ninkan qur-aankiina waa akhriyey oo nin qaari oo qur-aankii yaqaano weeyaan faraaidkii iyoxalkiina waa yaqaanaa waa nin faqiiha oo yacni qahri ah markaasuu wuxuu yidhi haddaba haddaa sidaa adna tiri nebigan waxaan ka maqlay isagoo dhahay in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabkan dad buu kor ugu qaadayaa ninkaasaaba ka mid a ah. nacan addoonnimo iska soo maray bulshada waxba kama ahayn ilaahay baa yacni maka oo magaaladii yani yani magaalooyinka ugu qiimaha badan iyo inayaa yani looga soo tegay muxuu ku mutaystay aqoontaas diinta oo uleeyahay leeyahay nacam qur-aankii iyo fiqigii wax kala saaridii iyo kala garanayo ilaa ninka faraaidka yaqaano dhaxal yaqaano fiqigii kalena waa yaqaanaa ilaa meelihii ugu adkaay waaye ayib marka waxaa dareemay marka qofku ama addoon ha ahaado ama qabiil iska yar ka dhasho waxuu doonaa ka dhashee mar hadduu diintii yaqaano ee dadkuna ay wanaagsan yihiin isaga unbaa ilaahay iyo rasuulkiisu ay sharfeen oy kor u qaadeen sidaa daraaddeed mar mararkii yani khilaafadii e, bani umaye markii xilligoodii uu jiray ayaa waxaa la yidhi cabdulmelik ibnu marwaan oo nin amiir amiirulmuminiin ahaa markaas ayaa wuxuu yidhi zuhri buu la sheekeysanayo markaas wuxuu ku yidhi madiine magaalada madiina yaa caalimkeeda ahu yidhi oo sayid yaa ka ah markaasuu yidhi naafic naaficaas yaa waayo ahuwa min almawaali am min alcarab ma mawaalidiibuu ka mid yahay mase waa carabtii dhaladka ahayd markaasuu yihi min almawaali waa naafic mawla bni cumar waa ibni cumaraa ah xoreeye makana yaa yaa haysto cadaa ibn abi rabaax cadaa ibn abi rabaaxna nin wuxuu ahaa madow oo afrikaan ah buu ahaa nacam ahuwa min almawaali mawaalida mayuu kamid yahay mase min alcarab maya mawaaliduu kamid yahaa layiri nacam halkan shaamna ka waran yihi makxuul makxuul isaguna mawaalidiibuu kamid yahay yii kuufana magaalooyinka waaweyn islaamka ibraahimu nakaci mawaalidu isna ka mid yahay basrana xasanulbasri mawaalidii mawaalidiibuu kamid yahay isagana nacam markaasu wuxuu yihi ilaahan ku dhaartay sidaan hadday socoto mawaalidu waxay u qudbay doonaa inuu yihi carabti nacam intay manaabirta koraan bay carabti uqudbay doonaan buu markaasu wuxuu yihi yaa amiira almuminiin amiirulmuminiinu arrinkan diin waa yihi diin nacam qofkii xifdiyaa iskalehu yihi nacam arrinkan waa diinu yihi marka mar hadduu diin yahayna carab iyo keyrkeed iyo maahne ninkii diinka yaqaan unbaa yani ummadda marka hagaaya saasuu ku yiri nacam marka saa ogow ayb nin reebaadiya isagona sidoo kale basre ayuu inta soo galay yiri magaaladan yaa oday ka ah buu sayidka ah xasanulbasri baa layiri nacam muxuu sayid ku noqday sayid wuxuu ku noqday baa layidhi lixaajati nnaasi ilayhi dadka baahida isaga ay u qabaan wa cadamu xaajatihi ilayhim iyo isagoon dadka adduunyadooda u baahnayn oo ayagiina dadkiina ay u baahan yihiin diintiisi iyo aqoontii masaa-ishii diinta ay weydiinayaan markaasuu wuxuu yihi marka in lacamrii inahu su-dud yani waa dhaar wuxuu yihi waxaan ku dhaaranayaa odaynimada iyo madaxtinimada rasmiga tan waayo markamidda marka tan waayo marka qisaska saasoo kale aaday u fara badan yihiin oo laga soo guuriyey salafkii cabdullahi ibnu lmubaarak almarwasi isaga laftirkiisa waxaa dhacday nin reer khuraasaan buu ahaa baqdaad buu soo galay culammadii xadiidka markay maqleen cabdullahi bn mubaarak ayaa baqdaad soo galay baqdaadna caasimatu lkhilaafay ahayd markaas khilaafada caasimadeedii bay ahayd magaalo yacni ilbaxnimada iyo yacnii dadka ku nool ay aada u badnaayeen ilbaxnimo badan ka jirtay bay ahayd markii uu sidaa usoo galay ayaa marka wuxuu arkay cabdullaahi bni mubaarak markuu soo galay ayaa dadkii magaalada joogay wixii wax baranayay waxay ka daba wataan qalin iyo iyo warqad kelmadii uu yiraahdaba waa qorayaan marka nacam xadiid buu saa u werinaa marka markaasaa waxa uu yidhi jaariyad yaroo guriga ma'muun joogtay ama haaruun rashiid amiirkii khilaafada haystay jaariyad gurigiisa joogtaa waxay aragtay sida looga daba ordaa mujtamaca tirada badan markaasaa waxay tiri marka haddaba hadday saas tahay haaruunurashiid intaan wadada ma jamcin kara ilaa bilcasaa ul ma ahani wax kale kuma jamcin kara nacam qasab iyo ninkaan soo bixin tallaabaa laga qaadaa iyo dhahaya marka intaasoo dada soo baxayaan ninkaana wax tallaabo iyo cid oo wax ka qaaday male waa iska socdaan dadkii nacan xaqiiqada marka saas waa sayidnimada iyo yacni eh, wanaagga iyo yacni qofkiio cid uu dembi ka galayna aan jirin wuxuu ku heli karaa diin alla subxaana wa tacaala nacam diin alla ku heli karaa si kasta xataa haloo loo dhiba isaga nacam ugu dambeyn laakiin un waxaa weeyaan cirib wanaagsan unbuu leeyahy ilahay agtiisuu sharaf ka leeyahay maogtahay naam marka qofku inuu taas aada ugu dadaalo laakiin waxyaaba yaryaroo iska liita haddii la yiraahdo yani halagu dadaalo oo ilmaha siday u kala maskax badan yihiinba adduunyada loogu leexiyo nacam kii un markaas lays yiraahdo kan wax saasa ma yaqaano un la yiraahdo orod bax adiga diinka baro haddiiba la yiraahdaba nacam waaba haddii la yiraahdaba ta taa laftirkeeda nacam marka sidaasoo kale ma fiicno nacam nabiga caleyhi salaatu wasalaam sidoo kale qur-aanka dadkii uxud ku dhintay ku shahiiday dagaalkaas labalaba ayuu qafriga u gelinayay nacam labalaba ayuu u duugi jiray markaasu wuxuu dhihi jiray ayuhum akharu akdan lilqur-aan labadan yaa qur-aan qaadasho badnaa qur-aanka yaa ku aqoon badnaa kan marka layihaha kaasuu hormarinayo salaada marka la joogay ya umu lqowma aqra-uhum likitaabillahi dadka waxaa tujinaya ka ugu qur-aan akhris badan wax walba mudnaanta nebiga qur-aanku ka sii jira dadka wax allaale wx mudnaan layska siiyo qur-aankaa koo u ahaa naam soo ma garanin haddii qur-aanka laga yimaado sunnadaa ku xigta markaa sunnadii ayaa ku xigtay camr ibnu salamata aljarmi nin wuxuu ahaa saxaabi yar bou ahaa da-diisu yar tahay qoladiisoo tujin jiray nacam reerkiisa qabiilkiisa meesha ay deganaayeen isagaa salaada ka tujin jiray sababtoo ah waxay ahayd dad markay nebiga ka yimaadaanba xaggiisa waa weydiin jiray qur-aan nebiga maxaa lagu soo dejiyey waa u sheegi jireen waa xafidi nacam markii dambe salaada waajibkeedii iyo yacni loo sheegay dadka kii ugu qur-aan aqris badan ha tujiye lay asagoo noqday qoomkiisa meel isugu yimaadaan isaga ka tujin jiray oo u hormari jiray nacam isagoo nin yaro dhalinyaro markaa wacan ibni cumara radi allahu canhuma an nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yihi laa xasada xasad ma jiro ilaa fitnatayni laa xasada yacni kamasho ama majaarsi qofku yacni wuxuu is yiraahdo alla ileetanoo qofkan wuxuu haystoo kale yaa ku siiyey adigana hadda taasaa laga wadaa xaasidnimadii ma laga wado qofka inay nicmada ka baaba-do aada jecel qofka uu jeclaanayo ma laga wado laa xasada wax la tamaniyo oo la kamto ama la majeerto ma jirto ilaa fitnatayni laba xaalad ma ahani rajulu nin aataahu llahu ilaahay uu siiyey alqur-aana qur-aanka fa huwa isagu yaquumu bihi waa ku istaagaya aanaa alleyli habeenka saacadihiisa wa aanaa annahaari maalinta saacadaheeda warajulun iyo nin aataahu llaahu maalan alla uu maal siiyey fa huwa isagu yunfiquhu u bixinayaa aanaa alleyli habeenka saacadihiisa wa aanaa annahaari iyo maalinta saacadaheeda muttafaqun calayhi wal aanaa'una asaacaatu weeyaan xadiidkan oo kale waa soo marnay waxaana laga qaada shaahidkiisa waxay tahay qofka qur-aanka yaqaan alla ilaah yaa kaa dhiga kanoo kale asagana nicmadiisa in ilaahay u daayo laakiin hadday tahay yani yaa asaga ka qaado adig kugu soo wareejiyo asagana wax la-aan ha noqdo xaasidnimo waay lama ogola taas nacam soo ma garanin ayb middan hadda marka la sheegayo waxay tahay eh, qofku inuu wax la tamaniye yani oo la yiraha kan oo kale waxuu haysta ila yaa ku siiya isagana wixiisa iska haystee wacan ilbaraa-i bni caazibin radia allahu canhuma qaal kaana rajulu nin wuxuu ahaa yaqra-u inuu akrinayo suurat alkahfi suurat lkahf wa cindahu alxaal cindahu agtiisana farasun faras ayaa ahaa marbuutun la xiray marbuutun la xiray bishatanayni laba xarig lagu xiray yacni faras dabran ayaa agtiisa joogay ayb fataqashad qur-aankii buu akrinayay marka fataqashathu waxaa dabooshay saxaabatun daruur baa dabooshay fajacalad waay gudagasha fajacalad waxay gudagashay tadnuu inay daruurtu soo dhawaanayso soo dhawaanayso wa jacala farasuhu faraskiisiina wuxuu gudagalay yanfiru minhaa inuu ka didaayo u ka cararaayo dabaysha nacam faraskiina waa boodboodayaa nacam dabayshii buu ka cararaya falamaa asbaxa markuu waa beriista ata nabiya nabigu u yimid sala allahu alayh waali wasalam fadakara dalika kaagaas buu u sheegay lahu linabiy nabigu u sheegay sala allahu alayh waali wasalam faqaala waxau yihi tilka taadaas assakiinatu xasiloonidii waay tanazalad way soo degtay lilqur-aani qur-aankay usoo degtay nacam liajli lqur-aan bay usoo degtay ninkaana wuxuu ahaa usayd ibnu xudayr saxaabigaas waa usayd ibnu xudayr buu ahaa raggii marka wuxuu ahaa ows odayaalkii owsu ahaa naam marka usayd ibnu xudayr ayuu ahaa wiilkiisoo yaxye la yiraahdaa ag jiifay marka marka wuxuu ka baqay farasta inta booda wiilkii inay uga ka jajabiso markaasuu joojiyey qiraa'adii nacam nebigu uga sheekeeyey markaasu yihi malaa-igtii waayuu yihi taas soo dhawaaneysa nacam qiraa'adaadii dhegeysanaysay buu yiri nacam ayb nin aada u cod macaan oo qur-aanka yacni si fiican u akriya ahaa ashatanu bifatxi shiini lmucjamati shiinta la dhibceeyey oo la kordhigaa la akriyay wataa-i lmuhmalati iyo daada la dhibic tiray alxablu xariga weyaan wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam man qara qofkii akriya xarfan xarf oo min kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa ka mida falahu xasanatun xasano ayuu leeyahay falahu waxaa u sugnaatay xasanatun ajar xasano walxasanatu xasanaduna bicashri amhaalihaa toban laabkeed toban iyada lamidaa xasano kasta ay leedahay <clears throat> laa aquulu ma dhahayo buu yihi markaa dhihi maayo alif laam miim xarfun weeyaan ma dhahaayo walaakin alifun alif xarfun weeyaan alifta walaamun laamna xarfun waay waaye wamiimun miimna xarfun xarf waay marka alif waa xarf laam waa xarf miim waa xarf alif laam miim waa soddon marka nacam hahay alifku waa xaraf hal ajar waa tobanaa toban jeer baa la laabaa laamku sidoo kale miimkana sidoo kale rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanu saxiixun marka qur-aanka akhriskiisa qofka kullamaa uu badsado kullamaa ajarkiisa uu u badanayo haddii alif laamiim soddon darajo lagu dallacayo maxaad umaleynaya marka wixii kale nacam qofka hadduu qur-aan yacnii raatib u ah uu leeyahay ee uu ilaaliyo markaa uu akhrista mar walba ayb ugu yaraanna jus uu akhrista maalinkiiba nacam ayb haddii uu ka badin karana uu ka badiyo nacam wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama marka xadiidka waxaa laga qaadanaya qur aanku xuruuf inuu ka koobmo ayb maxaa yeele alif alif laam miim ayuu wuxuu yihi alif waa xaraf laam waa xaraf miim waa xaraf ayb caqaa qaarkood <clears throat> caqaa-id alashcariya oo kale kalaamka ilaahay waxay leeyihin xarafna ma aha sawdna ma aha waaan waxaan la fahmi karin waay waxaasoo kale nacam nebigii waa kan inay xaraf tahay buu sheegaya nacam laa aqulu aliflaamiim xarfun walaakin alifun xarfun buu leeyahay <clears throat> wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam ina aladii midka laysa fii jawfihi gudihiisa ounan ku jirin calooshiisa yani gudihiisa aynan ku jirin shay-un wax oo min alqur-aani qur-aanka ka mid ah kalbeyti alkharibi kalbeyti guri oo kale weyaan alkharibi kharaab ah, ayb rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiixun qofka qalbigiisu qur-aan uunan ku jirin wax qur-aanaba shay-un min alqur-aan alyiri wax qur-aanaba aynan ku jirin waa guri kharaabay gurigu haddii uu kharaab yahayna shaydaanku aada uga shaqaysan karaa ilaa shaydaankii wax ka celiyo ka difaacaya ma lehe hay marka qofka aan qur-aan baranin walaa faatixa xataa faatixadu ilaa waa qur-aan moogta qofka haduu muminka faatixaduu yaqaana salaaduu tukadaa ilaa ma ogtahay kaasoo kale de beyt alkharib ma noqonayo laakiin nin aan salaad tukanin oon faatixa aqoonin oo <clears throat> qur-aanka aan waxba ka aqoonin waa khatar waay nacam ayb islaamnimadiisa maxay ku jiray marka wacan cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal yuqaalu lisaaxibi lqur'aani qur-aanka ka u saaxiibka waxaa la dhahayaa maalinta qiyaamaha jannada markuu galo iqra aqri wartaqi kor iqra aqri wartaqi kor baa la leeyahay waratil dhigdhig kala dhigdhig kamaa sidii kunta aada ahayd turatilu inaa u kala dhigdhigayso fi dunyaa adduunyada dhexdeeda saa adduunyada ugu kala dhigdhigi jirtay faina manilati fa ina mansilataka darajadaada cinda aakhiri aayatin aayad midda ugu dambaysa agteeda weeyaan taqra-uhaa aada akrinayso rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xasanu saxiix saaxibulqur-aankii waxaa la dhahayaa dallac darajo kor aad nacam qur-aankii akhri wartaqi darajona kor u dallac sii soco un marka ilaa aayadda ugu danbeysood akhriso kala dhig dhigsa adduunka u kala dhigdhigi jirtay ilaa aayadda ugu danbeysood akhriso marka ninkii qur-aanka oo dhan yaqaanay adda meel dheer uu gaarayaa nacam ninkii wax yar yaqaanayna waa u yaraanaysaa darajadu ninkii laba jus yaqaanay saddex ninkii yaqaanay afar ninkii yaqaanay saas u kala badanayan nacam sida ay u kala badiyaan bay u kala badanayaan nacam ayb marka qofka waxaa la rabaa fadaaishan intuu soo istixdaarsado go-aan inta gaaro yacni fadaaishan marku inta go-aan gaaro qur-aankii sidau ku baran lahaa inuu go-aan ku gaaro nacam sidau ku baran lahaa inuu go-aan ku gaaro xataa ilmaha laftirkooda hadda qur-aanka la barayo waxaa dhacayso qofka yacnii qofka ilmihiisa waa inay ka fiicnaadaan waa jecel yahay ilmihiisa dabcan oy waxbartaan oo isagaba ka fiicnaadaan waa iska jecel yahay laakiin ilmaha laftirkooda waxay isleeyihiin marka ay arkaan adiga inaadan qur-aan soo qaadaynin kitaab qur-aan oo adiga aadan akrinaynin uguna sheekeynaysid waa fiican yahay qur-aanka tasaguna markuu weynaada naga daaba leeyahay nacam waxau u dareema wax lagu dhibaayo kale inay tahay nacam ayb marka iyadana ilmihii laftirkooda yaan qur-aanka laga sii eriyni bal annaga laftirkeena aan akrino qur-aanka nacam haddii aanan aqoonin aan isku dayna inaan barano ayb qofku waa baran karaa afartan iyo kontan iyo lixdan waxuu doona ha jira nacam waxaan aragnay dad lixdan jir qur-aanka ku bilaabo xifdiyey nacam ayb oo aada yacni qur-aanka hadda ugu mintidaayo si fiican qur-aankooda u akhrista nacam lixdan sano iyo ka kor kusii bilaabay nacam marka shaqa i taal iyo waa mashquul sanaha iyo haddaad isku dayda waa baran kartaa nacam waqti inaad siisa u baahan tahay keliya ayb marka go-aan inay ka noqoto qofka uu bal fadiiladan si oo u helo go-aanba inuu gaaraba waqtigaanba inuu inta go-aan gaaro soo ku baran lahaa qur-aanka inuu go-aan ku gaaro nacam baabul amri is-amri lays amre cadayntiisiba u baab yahay amar lays amray bitacahudi lqur-aani qur-aanka in laga warqabo yani bitacahudi lqur-aani qur-aankii in mar walba laga warqabo wa taxdiiri iyo ka digtoonaansho iyo ka digis laga digaayo min tacriidihi ubanbixidiisa qur-aanka inuu ubanbaxo linnisyaani hilmaan inuu ubanbaxo halkan laba tarjamo noogu sheegay qur-aanka in laga warqabo lagu faajfaajoodo lagu faaj-faajoodo macnuhu marka waxaa weeyaan in laga warqabo mar walba oo qofka uu qur-aankii maalin walba uu leeyahay wax uu akhristo qur-aana sidaasuu uga warqabi karaa ama haddii uu meel iska dhigo kitaabkiiba ay mar hore ugu dambeysay inuu soo kala furo korna uunan ka akhrisanaynin qofkii mar hore qur-aankii tacahud ma sameynayo haddii qur-aankii lagu bara xataa inaad yani sii wado sidaad ku ahaan lahayd aa ku dadaasha wa taxdiiri iska digid layskaga digaayo min taxriidii linisyaani qur-aanka inuu ugan baxo hilmaan hilmaan qur-aanka yani qofku shaydaan baa ilowsiiye ma ahane waa la ilowsiiyaa ma ahane qur-aanka xataa yani qofku inuu yidhaahdo aayaddaas hiblaayo waa iloobay aadaabtu saas ma aha ataa laakiin nusiye waa la iloosiiyey aayaddaas waa la iloosiiyey inuu yihahdo sidaas oo xadiiska saas u dhahaya can abi muusa radia allahu canhu can nabi sal l slam qaal qur-aankuna ogow cilmig o dhan isagoo ka bilowdaa nacam qur-aanka cilmiga o dhan isagoo ka bilowdaa ay cilmiga laftirkiisa haddaa kor uga soo dhacday dhibaato badan uu leeyahay nacam ayb oo qofki waxaa weyaan yani qur-aankau baranayaa qur-aankii markuu barto oo qur-aanka iska xifdiyo cilmigii markaas yani dariiq furmaayo u noqonaa nacam oo cilmigu markaas qofku waa waa waa wuuna awoodiisa cilmiga oo u yeelanayana waa badanaysaa sababtoo qur-aan uu soo xifdiyey maskaxdiisa qur-aan buu ku xifdiyey moogtahay nacam ayb haddii laakiin qofka isagoo weynu wax fahma dhibaatada yani beryahan dambe aada u jirta waxay tahay asagoo weyn waxoogaa wax fahma masaaidkiibuu soo gelayaa nacam qofka isagaa laga rabaa dantiisa inuu ogaado maogtahay nacam kitaabkii la akrinayo iska fariistay marka nacam maxuma kitaabka kitaab la akrinayo iska fariistay qur-aankii ma baranin marka isaguna waxuu rabaa dabcan inuu cilmi barto oo nin caalima inuu noqdou rabaa ee nin caalima muxuu ku noqon karaa inuu qur-aanka kasoo bilaabo qur-aanka inuu kasoo bilaabo luqadii xoogaa iska soo barto luqadii qur-aanka inuu wax ka barto fiqhiga salaadiisii iyo wax ugu ansaxayso kale inuu barto axaadiidta yani raqaa-iqda oo kale inuu arbiciinka oo kale ka barto aduu meela hoose inuu ka bilaabo qur-aanka xifdigiisa inuu ka warqabo hay haddii kale qofku waxuu noqonaa dad waxaa jira macluumaad badan ay haystaan diinta ay ka haystaan qur-aankii male laakiin nacam meel buu soo istaagayaa waxaa dhacaysa qur-aankii buu jejebinayaa nacam ayb see dad wax ugu sheegaya qur-aankii waad jejebinaysaa nacam haddii la yidhaha war qur-aanka waa jejebinayni qur-aankan iska barana wuxuu u moodayaa in isagii wax loo dhibaayo wax laga sheegayo kale marka qur-aankii in isaga laga bilaabo luqada xataa qur-aanka in laga hormariyo luqada laftirkeeda qur-aanka in laga hor sababtoo qur-aanka waa lagu cibaadeystaa shayga keliya oo akhriskiisa ilaahay loogu dhawaadaa adoon macnihiisa xataa aqoonin waa qur-aanka hadaad iska akhriso qur-aanka ajar baa ka heleysaa marka adiga xataa inaad ku cibaadeysato qur-aankii u barabal ee dadka dalabatulcilmigana qasab waxaaba ku ah ninku hadduu daalibu cilmi inuu noqdo oo rabo horta qur-aanka inuu dhameeya bartaa yani waxaa weeyaan oo istixdaar istixdaarku yani waxaa weyaan aayadaha meeshay yani aayaddan markau rabo inuu soo qabsado inuu soo qabsan kara can abi muusa radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal tacaahaduu hada lqur'aana tacaahaduu ka warqaba hada lqur'aana qur-aankan yani kullaa laabta waqtigiinna qur-aanka aada yani waqtigiina oo qur-aanka yacni ha ahaada mid yacni ku noqnoqosho ah yani qur-aankii waqti dheer baa iigu dambeysay ma ahane cahdigaaga qur-aanka ha dhowaado fawaladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaaranayaa fawaladii kii baan ku dhaaranayaa nafsu muxamedin muxamed nafsadiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtee lahuwa qur-aanku ashaddu mid darnaan badan weeyaan tafallutan xagga fakashada min alibili geeli waa ka fakasho badan yahay fii cuqulihaa oo dabarkeeda ku jirta nacam geeli oo dabarkiisi ku xiran yacnii geel la xiray ee la dabray qur-aanka yacni sida oo u fakfakasho badan yahay oo fakfakashada isugu dayaayo qur aankii baa ka fafakasho badan muttafaqun caleyhi sidaa darteed marka waxaa lagaa rabaa qur-aanka inaad marka aad si aanu si aan lagaaga dhuminin qur-aanka waa inaad akhriskiisa badisaa mutafaqun calayhi waana sidaas nacam qofka hadduu ayaan iska moogaado qur aanka uunan akrinin waxaad arkaysaa isagiyo yani maalinba xoogaabaa iskasii ma dareemaya isaga laakiin xaqiiqada saas wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal inamaa mathalu saaxibi lqur'aani qur-aanka qofkiisa tusaalihiisu waxa uu yahay ka mathali libili geel oo kale almucallaqati la xiray in caahada calayha hadduu ku faajo faajoodo ou ka warqabo mar walbo amsakahaa waa celinaya yani geel aad meel ku dabarto ama meel aad ku xirtay kolba inaad ka warqabto u baahan yahay nacam waa in adlaqtahaa haddaad sii daysidna ood geeli yacni aada dabarkii ka furto dahabad way tegeysaa nacam waa kaa tegeysaa nacam qur-aankiina sidii oo kale weeyaano waa meeluu kugu xirxiran yahay markaad xifdisay meeluu kugu xiran yahay qalbigaa uu ku jiraa waa inaad ka warqabto marka akhriskiisa badiso haddii aa iska sii daysana waa kaa baxsanayaan tusaalo meeshaas u dhacay mutafaqun caleyh baabu istixbaabi taxsiini sawti bilqur'aani aani qur-aankii codkii in lagu qurxiyo sunnanimadeeda wa dalabi lqiraa'ati qiraa'adii dalbideeda man wa dalabi lqiraa'ati qiraa'adii dalbashadeeda ayb man laga dalbada eh, min xasani sawti min xasani sawti codkiisu midka uu quruxda badan yahay in laga dalbada qiraao oo qur-aankii noo akri layraa la dhegeysto walistimaaci iyo dhegeysasho lahaa qiraa'adii la dhegeysto tarjamadan wuxuu ku sheegay taxsiini sawti bilqur-aan codka in qur-aanka lagu qurxiyo oo qofka intii tabartiisa inuu isku dayo yani inuu cod wanaagsan qur-aankii ku aqriyo codka wanaagsanna dabcan wuxuu ku keenaya inuu qawaaciddi tajwiidka inuu iska barto nacam qawaaciddi tajwiidka inuu barto oo marka horeba xuruufta oo iska saxo nacam makhaarij lxuruufti sifaat lxuruuf waxyaabihii kale marka sifaatka daatige xaraf uu leeyahay midka caradige lasoo gudboonaaneysa fii bacdi alaxyaan kulli waxaaso dhan inu barta ayb qur-aankuna marka waxaa lagu baran karaa in laga qaato mucalim afkiisa nacam mucalim carabkiisu saxsan yahay in laga qaato nacam haddaad tiraahd qur-aanka aniga carabiga waa aqrin karaa halkaas aad la fadhiisato kitaab qaadato wax waxaad akrinaysaa aan sax ahayn ba nacam qur-aanka in mucallin laga qaato ba nacam biduuni mucallim qur-aan ma qofku ma baran karo hahay biduuni mucallim ma baran karo qofku marka inuu saas yeelo culumta qaarkoodna qofka mudaalaca iyo wax lamidoo ku baran karaa qaarna laabudda inuu yacni mucallim uu helo af mucallin uu ka qaato qur-aanku kaasuu kamid yahay watalabi lqiraa'ati qiraaa dalbideeda min min xasani sawti qof codkiisu wanaagsan yahay laga dalbado qof codkiisu uu wanaagsan yahay in laga dalbado qur-aanka noo akhri la yiraa tarjamada qeybteeda labaad waa oo nin qaari ah mathalan qur-aanka laga dhegeyso waa lagu khushuucaya markaas oo kale naa qofba qofka ka cod macaan yahay waa lagu khushuuci ogyahay iyo qofba qofka oo qur-aanka markau akrinaya qalbigiisa oo kasoo go-ayo nacam walistimaaci lahaa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam an maqle yaquulu isagoo leh maa adina allaahu ilaahay ma dhageysanin lishayin shay maa adina intuu dhageystay oo kale linabiyi nebi nebigaasoo xasani sawti codkiisu oo wanaagsan yahay yani xasani sawti cod wanaagsan cod wanaagsani leh yataganaa ku sawdaynaya bilqur'aani aani qur-aankii ku luuqeynaya yajharu bihi la jahrayo muttafaqun calayhi yacni ilaahay subxaanahu watacaala shay ma ma dhegaysanin sida uu u dhageystay oo kale nebi akhrinaayo qur-aan yacni codkiisa uu macaan yahay qur-aankii la jahraayo ku luuqeynayo iyadoo laftirkeeda in laga bixiyo xadkeedana ma ahan taqaniga nacam ayb taqaniga xadkiisa haddii laga bixiyo oo iska ishbaac tiro badan iyo muduud haddii ishbaac lagu sameeyo aada u tiro badan iyo waxaa weeyaan oo quraada qaarkood laga yaaba ay sameynayaan imaamu dahabina bayaanu zakali lcilmiga kitaabka uu ku tilmaamay yacni quraadu bidac bay leeyihiin fuqahada bidac bay leeyihiin muxadisiintu meelo ay ku liitaan bay leeyihiin nin walba meel unbaa xoogaa un ka soo gelayan taas in laga dheeraado marka wasad la noqdo hay wuxuu yihi marka nacam sidaasoo kale waxuu ilaahay u dhageysta ma jiraan mutafaqun caleyh macnaa adina allahu ay istamaca wahuwa ishaaratun waxay tahay ishaaro ay u tahay ila aridaa walqabuuli inuu alla raalli ka noqonayo aqbalayana nacam hay wacan marka qur-aanka in lagu luuqeeyaa inay aada u wanaagsan tahay wacan abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal qaala lahu wuxuu ku yihi abuu muusa laqad uutiita waxaa lagu siiyey adiga mizmaaran ayaa lagu siiyey luuq min masaamiiri aali daawuud reer daawuud luuqdooda oo kale ah nacam mismaarka hadda waxaa loo jeedaa luuqeynta qur-aanka lagu luuqeynayo lagu sawdeynayo ee asalka mismaar waxaa la yidhaha mustikada qalabkan mustikada ayaa la yihahdaa mismaar mismaaru shaydaana la yihahdaa kaas nacam soo ma garanin hadda laakiin waxaa laga wadaa luuqeyn wanaagsan iyo cod wanaagsanaa lagu siiyey saasuu nabiga ku yiri weliba xadiidka wuxuu ahaa nabiga wuxuu yihi xalay qur-aanka markaad akrinaysa waa ku dhageysanaya buu yihi nacam laqad uutiita mismaaran min masaamiiri aali daawuud markaasuu yihi rasuulka ilaahi haddaan ogaan lahaa inaad adiga i maqlaysid i dhegeysanaysid laxabartu laka taxbiiran waa kuu qurxi lahaa yiri codkan marka waxaa laga qaadana maaha inuu nebiga istutusaayo istutus kama ahane wixii nebiga farax gelinaya wax ilaahay farax gelinayo marka sidaasuu ka wadaa macnuhu saas saxaabigu wax istutus hadda ma aha ayb marka abuu muusa alashcari waa cod macaanaa aada u cod macaanaa marka nebigaa u uqiray sala allahu alayh ali wasalam nebi daawuudna waa cod macaanaa nacam ayb walidaalika markuu zabuurta uu ku luuqeeyo shimbiraha ayaa ka daba qaadi jiray nacam ayb saameyn iyo yani u ku yeelan jiray sida ilaahayba qur-aanka uu ku sheegayo inaa sakrna aljibaala macahu yusabixna buurihii baa loo sakir oo e, e, wayla tasbiixsanayay nabiyullaahi daawuud yani ima ciise yusabixna bilcashiyi waalishraaq waayra maxshuuratan kullu lahu awaab waa ka daba celcelinayeen markau akriyay ka daba akrinayeen wa fii riwaayati limuslimin marka qofka sawdka yani marka laleeyahay yani sidaan qur-aankii marka haddii fadaaishan lagu sheegay ajarkan tirada badan lagu sheegay barashadiisa laysku tirtirsiiyey wixii qofka ka mashquulinayo waa in laga xiro marka waxaa qur-aanka ka mashquuliya in laga xiro wax allaale waxay doonaan ha ahaadaan oo ilmaha yacni firaaqo loo siiyo qur-aanka inuu bartoo kale nacam waxyaaba badan baa qofka qur-aanka ka mashquulinaya nacam waxyaabahan yacni ay ilmaha ku dheeldheelaan haddii istirsaal loogu sameeyo nacam ee laga dhigay yani maalinkiiba qasab ay tahay dheesha inuu maalin walba yani dheesha ilmaha haddii waqti un loo yeelo dhib ma laha oo usbuucii oo kale maalin ama laba cunuguu qof weyn oo kale ma ahan ciyaar waa isaga baahan yahay maogtahay laakiinse yani waa inuu wakti leeyahay wati wakti yar inuu leeyahay waqtiga badanna qur-aanka la siiyaa haddii laakiin halkan kale hadda mulhiyaadka iyo waxa mashquulinaya tiradii ka batay nacan waxa mashquulinaya tiradii ka batay in allaale inta yacni qalab technologigana uu casri sii noqonayo in allaale inta yani mashquulka u badbato soo ma garan waxyaaba badan baa marka mashquulinayo canuga ama qofkaba sidiisa waxyaabahan aan qur-aanka ahayn oo ilmaha xataa la baraayo oo waqtiga looga dhamaynayona ma wanaagsan iyadoo laftirkeeda nacam wa fii riwaayati limuslimi ana rasuul llahi sala allahu alayh wali wasalam qaala lahu wuxuu ku yiri low ra-aytanii hadaad i arki lahayd wa ana aniga oo astamicu liqiraa'atika qiraa'adaada dhegeysanayo albaarixata xalay yani la ra-ayta cajaban layaab aad arki lahaydaa u qarsoon jawaabulow waa iska maxluuf maron wacan ilbaraa bni caazibin radia allahu canhuma qaala samictu nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay qara'a fi lcishaai cishaha isagoo akhriyey bitiini wazaytuun wtiini wazaytuun isagoo akhriyey famaa samictu ma aanan maqlin axadan axad axadkaas oo axsana ka wanaag badan sawtan xagga codka minhu isaga qof nabiga ka cod wanaagsan ma aanan maqal buuli watiini wazaytuun ayuu akrinay muttafaqun caleyhi wacan abi lubaabata bashiir bni cabdilmundir radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal man lam yatagana qof aan ku sowdaynin on ku luuqaynin bilquraani aani falaysa minaa anaga nagama mid aha laba macnaa lagu macneeya xadiidkan man lam yatahanna waxaa lagu macneeyo kaan ku deeqtoomin shuraacdu yani xadiidkan laba macnay ku sharxaan man lam yatahanna bilqur-aani ninkaan qur-aanka ku deeqtoomin oon uga deeqtoomin waxyaabaha kaleba waa inaa qur-aanka uu kugu filnaado waxyaabaha kale a uga deeqtoonaato qofkaan sidaa yeelin falaysa mina annaga naga mid ma aha walidaalika qofka haddii ilaahay qur-aanka baray oo qur-aanka siiyey waa inuu ku faraxsanaado ounan uhanqal taagin dad kale wax la siiyey ilaahayna sidaasuu nabigiisa ku dhahayaa wuxuu leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum naam indhaha yani hala raacin indhahaaga wax aan dadkan ugu raaxayna waqfid janaaxaka lilmu'miniin garabkaagana mu'miniinta u raarici oo u tawaado waxaa ka horeysa walaqad aataynaaka sabcan min almathani wاlqur'aan alcadiim waxaanu ku siinay toddoba soo noqnoqdo iyo qur-aanka weyn qur-aankan marka haddii mar lagu siiyey adiga waa laguu nicmeeyey waaye laa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi waxaan ugu raaxaynay dadkan ee adduunyada ah ee yani la siiyey ha milicsanin hana fiirinin culammadu marka waxay yidhahdeen qof kastoo ilaahay qur-aanka iyo diinta ou baray ee is yiraahdo wallaahi adiga waa kaa taallaa dadkaasaa kaa fiican waxaa la siiyey bal arag kaadiisha qofka waxaasaa la siiyey arag waxaa weeyaan wuxuu leeyahay yani culamadu waxay yihaahdaan qofkan qur-aanka ayuu liiday qofkaas qur-aankii ayuu liiday qur-aanki ayuu liiday maxaa yeelay wixii la siiyaa faweyn waxaan hadduu mar baa leeyahay aniga yani qofkan waa iska rabi lahay hadduu maal helayo qur-aankana uu ka tegaayo qof kale qur-aanka uu ku wareegayo ma ahayn sidaa ma ahayn marka man lam yataqana bilqur'aani qofkan qur-aanka ku deeqtoomin baa lagu macneeya macno kalena waa lagu macneeya macnaha u keensaday hadda imaamka man lam yataqana qofkan ku sawdayninan codka ku qurxinin qur-aanka falaysa mina anaga inaga mid ma aha sidaan marka sidee marka yani qur-aanka qofka yani qofkan tajwiid ku aqrinin weyaan qofka hadduu tajwiid ku aqriyay codka waa ku qurxina waa ku qurxiyay dabcan walidaalika marka tajwiidku qofka inuu bartaa waa waajib waa waajib inuu bartaa intii tabartiisa wlأkdu btajwiidi atmun xatmun laazimu man lam yujawid اlqur'aana aathimu ibn ljazari isagoo saasuu tilmaamay waana iska tahayba sidaasoo man lam yataqana bilqur'aani falaysa mina falaysa minaa naga mid ma ah wuxuu nabigu uu leeyahay waa waajib unbau dayacay qofkaasi sidaa darteed marka haddii biimkaanihi tajwiid inuu qur-aanka ku bartaa suurtagal ay u tahay biimkaanihi waa inuu ku barto carabka inuu tadriibiyo waay qofka nacam carabkeygi aniga yani ma samey karo sidaan ma yeeli karo xarafkan ma dhihi karo carabkeygi mar hore u tegey carabku waa la celi karaa nacam iyada laftirkeeda waa la dadaali karaa carabkiina waa la celin karaa mogta nacam bal wuxuu yihi walaysa baynahu wa bayna tarkihi ilaa riyaadat mri'in bifakihi nacam qofku yani waxau ku wadi karaa un oo xuruuftan carabkiis oo ku saxmi karaa waa un riyaado waay waxa weeyaan tajwiidku waa iska riyaado waay kulama aa ah, ka warqabto ku celcelisid ahay oo carabkaaga waa waxaa ku tababarato waay haddaa iska daysana waa kaa waa kaa tegaya wax kale ma dadka dadka qur-aanka baraa waa iska badan yihiin waktigu waa iska badan yahay waxaa dhici karta waa yani meelaha qaarkood yani in lala yahay macalin tajwiid dadka ku baro baadiyaha iyo degmooyinka qaarkood iyo naam inkastoo qur-aanku hadda uu aadaba u faafayba nacam ilaahay mahadiisa haddana laakiin dadaalku waa yaryahay inta loo dadaalaya aada u yarba ayb wamacnaa yataganaa yuxasinu sawtahu bilqur-aani codkiisa qur-aanka ku qurxinayo ku wanaajinayo waa labadii macno macno kamid a ah. macnaha kalena culimada qaarkood yaa ku macneeya khadaabi inuu ahayn baan umalaynaya wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala lilnabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu igu yihi iqra' calaya alqur'aana quraanka igu akri qur-aanka dusheeda ku akri marka nebigii baa sidaa dhahaayo waxaa laga qaadanaya marka in tarjamadii u laabo wa dalabi alqiraa'ati min xasani sawti waa kaas marka qof cod wanaagsan qur-aankii io akri in la yihaahdo ayb qaala lilnabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu igu yihi iqra' calaya alqur'aana qur-aankii igu korkeyga ku akri faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah aqra-u miyaan aqrinayaa calayka adiga korkaaga wa calayka unzil iyadoo adiga lagugu soo dejiyey adaaba lagugu soo dejiyey ma adaan kugu dul akhriyaa qaala nabigu waxau yihi innii anigu uxibu waxaan jecelahay an asmacahu inaan ka maqlo min hayrii qofaan aniga ahayn inaan ka maqlaan jecelahay oo qur-aanka markaa cid kale ka dhegeysanayso khushuuc dheeraad uu leeyahay faqara'tu calayhi waxaan ku akriyey suurat annisaa suurat nisaa baan ku akriyay weyli ibnu mascuudna wuxuu ka mid ahaa afartii la yiri qur-aanka ka akrista waa afartii la yiri qur-aanka ka akhrista ibnu mascuud iyo yacni ubey ibnu kacab iyo mucaad ibnu jabal iyo saalim mawla abi xudayfa intaaragaas ahay marka wuxuu yiri eh, xadiid kalena wuxuu ahaa man qofkii doono inuu qur-aanka akhriyo qadan dariyan kama unzil qofkii qur-aanka akriyo inuu qofkii doono qur-aanka inuu akriyo isagoo bisil sidii loo soo dejiyey oo kale oo cusub falyaqra' biqiraa'ati ummi cabdin nacam cabdullahi bn mascuud qiraa'adiis ha akriyo nacam akrintiis ha akriyo nacam inii uxibu an asmacahu min hayrii buu yihi faqara'tu calayhi suurat annisaa baan ku aqriyey xataa ji'tu ilaa aan kaga imid ilaa haadihi laaya aayaddan kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiidaa kayfa xaalku waa sidee idaa ji'naa haddaanu la imaano min kulli ummatin ummad kastaa xaggeeda bishahiidin mid ku marqaati kaco waji'naa bika adigana aan kula imaanno shahiidan adoo ku marqaati kacayo calaa haaulaai kuwan korkooda xaalku sideebuu ahaanayaa markaas ummad kastaa markaan u keenno mid mid ku markhaati furo adigana aan ku keenno adoo ummaddan ku markhaati furaayo oo ilaa diintii soo gaarsiisay ah ayb qaala waxa uu yihi xasbuka alaan xasbuka intaa kugu filan al-aan hadda hadda intaan kugu filan joog buu yidhi faltafadtu ilayhi waan milicsaday fa idaa caynaahu labadiisa indhood waaba iyada oo tadrifaani ay ilmaynayaan labadiisii ilmood labadiisii ilmood waa labadiisii indhood waaba iyagoo ilmeynayo labadiisii indhood waaba iyagoo ay ilmeynayaanoo ilmo ay ka shubmaayaanba nacam markaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku khushuucay aayaddaas nacam nabigana waa kii markhaati furaayo waa kii lagu markhaati furayey ma aha ogow nacam dadka lagu markhaati furayo waa annaga marka nacam ayb marka haddii nebigu mowqifkaas uu ka cabsaday ee uu ku khushuucay annaga maxaad u umalaynaysaa marka kuwii lagu marqaati furayo oo yacni koodka lasoo istaajinayo nacam maxaad umalaynaysaa marka ayb xasbuka al-aan buu yihi faltafatu ilayhi fa caynaahu tadrifaan ayb qofka marka qur-aanka markuu akrinaayo ou akriyo waa iska joojinaya nacam waxba uma baahna sadaqa allahu alcadiim inuu yihahdo nacam uma baahna bal culamadu waxay ku daraan min bidaci alquraa nacam quraada bidcooyinka ay la yimaadeen oon la aqoon jirin nacam hay qur-aanka hooyaasaad u wada un qofku waa iska joojinaya markuu doono inuu joojiyo nacam hay haddaad adiga ka dhegaysanaysidna xasbuka ayaa la iska sistem intaan kugu filan marka faltafatu ilayhi waa milicsaday faidaa caynaahu labadiis indhood waaba iyadoo tadrifaani ay shubmaayaanu ilmeyneen muttafaqun caleyh baabu lxathi calaa suwarin aayaatin masuusaat maksuusatin baabulxathi isku boorin ayuu u baabyahay laysku booriyey calaa suwarin suurado iyo wa aayaatin aayado makhsuusatin gaar ah aayado iyo suurado gaar a ah, gaar ahaaneed oo laysku booriyo can abi saciidi raafic bn lmucala radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu igu yidhi alaa ucallimuka miyaanan ku baraynin acdama suuratin suurad midda ugu weynin badan fi lqur-aani qur-aanka dhexdiisa qur-aanka dhexdiisa suuradda ugu weyn miyaanan ku baraynin qabla an takhruja intaadan ka bixin min almasjidi masaajidkan inta aadan masjidka ka bixin fa akhada biyadii gacanteeduu qabtay falamaa aradnaa markaan doonnay an nakhruja inaan baxno qultu waxaan ihi yaa rasuul allah inaka adiga qulta waxaad tiri la ucallimanaka ku bare oo ku bare acdama suuratin suurad midda ugu weynin badan filqur'aani qur-aanka dhexdiisa qaala waxa uu yihi alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin alfaatixa faatixada weyn suurad qur-aanka midda ugu weyn waa faatixada hiya sabcu lmathaanii waa toddobadii laalla isku soo noqnoqonayay waalqur-aanu alcadiim qur-aankii weynaa weeyaan alladii kaas oo uutiituhu la isiiyey toddobada soo noqnoqdo maxaa yl waxay kusoo noqnoqdaan salaada qur-aanka weynna waa isla iyada magacyo badan bay leedahay alfaatixa baa la yiraahdaa umu aan baa la yiraahdaa suuratu alxamdu ayaa la yiraahdaa waa kaas magacyo badan bay leedahay culamadu waxay yidhaahdeen suuraddan waxaa ku jirto macaani aad iyo aada u fara badan baa ku jirto oo aakhira waa ka waramaysaa diin eh, yani axkaamtii waa ka waramaysaa risaaladii waa ka waramaysaa baab aynan ka warramaynin ma leh sidaa buu yidhi ayb qofku marka dee wixii ilaahay qur-aanka u furo unbaa fahmaya qur-aanka laftirkiisa macaanidiisa in lagu furaa intaad ilaahay u dhowdahaa ilaahay kuu furaya nacam walidaalika culimadii hore waxay leeyihiin qur-aanka yani yani kheyrka ku jira iyo macaanida ku jirto sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay mararka qaar waxaa dhacaysa inaan aayad boqol tafsiir inaan dhaalacdo boqol tafsiir inaan aayad boqol tafsiir oo kala duduwan inaan fiiriyo aayaddaas macaanideeda welina yacni weli macaanideeda aysan aada iyogu bixin macaanideeda iima bixin ma ahan macnaheeda tarjamadeeda ma aqaan ma laga wado ma laqbay karaa ma ahan ayb boqol tafsiir buu fiiri ayaan fiirinayaa markaasaa wuxuu yihi weli aayadda yacni waxyaabo badan aynan iiga baxaynin markaasaa waxaan tegi jiray buu leeyahay masaajidda dadku laga masaajidda yaryar ee dadku ay ka tagaan oo yacni ay aan dadka badan aynan joogin markaasaan yacni intaan ciidda isku rogrogo ayaa waxaan leeyahay buu dhihi jiray marka un galaan gasho ayaa waxaan dhihi jiray yaa mucallima jibriil callimni nacam jibriil wax barayo ibar naam saasaan dhihi jiray buu yiri naam kulle yacni qofka inuu ciidda isku rogrogo hadda wax hadda yacni adilla allahu aclam kuma aanan ogin taa haddaan xitaa looga dayanin yani qofka inuu yihah yaa mucallima jibriil callimnii mucaad ayaa laga soo guuriyaa nacam qofka inuu yiraahdo yani ilaahu ibar ilaahu ifahmsii inuu yirahdo naam qur-aanka maahan annagusan ka fahamsannahayo mar haddii aayadda la tarjumi karo af soomaali loo bedeli karo in la yaqaana maahan macnaheeda dhaqan ee waxa ku dhex jira macaanideeda qofku markuu is yiraa waa taqaanaa aayadda tafsiirkeedana markaasuu jaahil yahay sababtoo ah qofku aqoonta marka uu aqoon leeyahay waxa uu ka jaahil yahay inay badan yihiin ba ogaanaan sidaa daraaddeed culammada qur-aanku yani waxay yidhaahdaan qofku caalim ma noqdo ilaa qur-aanka meelo badan uu ka fahamsan yahay wujuuh badan oo kala duwan imaamu shaafici baa waxaad arkaysaa intaasoo jeer baan qur-aanka dhameeyey uu leeyahay ijmaaca oo kale masalada ijmaaca ijmaaca xujo miya mase xujo ma aha qur-aankiibuu akriyaa akriyaa akriyaa akhriyaa mar dambe wuxuu fahmay marka waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniina meeshaas ijmaaca in marka daliil uu yahay ayuu ka qaatay marka qur-aankii laftirkiisii ilaahay inba qofka wuxuu ka siiyaa intuu ilaahay u dhow yaha laga siiyaa xoogaa laga siiyaa ninba ilaahay inbuu ka siinaya calina waa sheegay oo markii layidhi wax idinka la idinku gaar yeelay maa jiro haddaad aalu beytkii nebiga aad tihiin maya buu yihi ilaa ilaa yacni fahman ilaa yacni wax fahmo qur-aankan aan ka fahmno ilaahay ciddou doono ou siiya ma ahan marka qur-aanka fahamkiisu ilaahay qofku inuu weydiisto rabbi uu baryo oo asbaabteediina uu la yimaado cilmigiina uu ku dadaalo cibaadadiina uu ku dadaalo alla barigiina uu ku dadaalo man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin hay waxaa ku jirana alimaam ibnulqayim raximahullah suuraddan hadda faatixada kitaab dhan buu ku saleeyo madaariju saalikiin la yiraahdo bayna manaasili iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin la yirahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin maqaamaadkeeda kitaab weynuu ka qoray ilaa saddex mujaladba gaaraayo ayuu ka qoran hay adu wax aada u malaynaysa wax iska sahlan waa aqaan waa aqaan qofka aan la dhihi karin borni war ni mataqaanida sii bara bal wax xataa hadaad sheekh tafsiirka ka baratay adiga mid kale haddaad aragto waa la ag fariistaa waa la dhegeystaa nacam maxaa yeeley cilmikaas uunan kuu sheegin kan inuu kuu sheegaa dhici karto cilmiga qofka inuu badsadaa la faray ma ahane markaad tiraahdeed waxwaa taqaanaa markaasaa jaahil tahay ogow hiy sbc lmathani wlqur'an lcaiim weyaan aladii uutiituhu rawahu lbukhaariyu can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal qul huwa allahu axad qaala wuxuu yihi fii qul huwa allahu axad wuxuu ka yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartee macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtee inahaa iyadu la tacdilu waxay u dhigantaa hulutha alqur'aani qur-aanka saddex meeloodoo meel ayay u dhigantaa waa xagga fadliga xagga fadliga saddex meeloodoo meel bay u dhigantaa sababtoo qur-aanku wuxuu ka sheekeeyaa towxiid iyo axkaam iyo qisas iyo akhbaar suuratu qul huwa allaahu axad marka towxiidkii ayay ka sheekeysay sidaa darteed qur-aanka saddex dhigoo dhig u ah macnuhu yacni maahan marka laleeyahy qul huwa allaahu axad thuluth bay u dhigantaa marka macnuhu maahan yacni hadaad iyada yani haddaad yacni iyada barato macaanideeda qur-aanka saddex daloolo daloolaa taqaanaa yani yani waxaa weyaan un hadaad iyada si fiican u fahamta tawxiidkii qeyb tawxiidkii baad fahamtay naam laakiin qur-aanka intiisii kale kaagama filna iyada oo qur-aanka intiisa kalena baratay u baahan tahay laftirkeeda naam boqol iyo afar iyo toban suuradood waa naam qur-aanka suuratu qulhuwalla keliya inaad baratood yani inaad isu qaadato markaas saddex dhigoo dhig qur-aankii yani inaad xafiday ama baratay iyo sidaa ma aha xagga fadliga iyo akrinta iyo waxyaabahaasay qofka kala mid tahay saddex meelood oo meel wa fii riwaayati ana rasuula llahi sala allahu alayh ali salam qaala liasxaabihi ayacjizu yani ka caajizaya axadukum midkiin an yaqra-a inuu akriyo bihuluhi lqur-aani qur-aanka saddex meeloodoo meel fii leylatin habeen inuu akriyo fashaqa dalika calayhim arrintaa waa dhibtay asxaabta korkeeda thuluth qur-aanka habeen walba loo akrinayo wa qaaluu waxay dhaheen ayunaa yudiiqu ayunaa keeneebaa yudiiqu awoodaya dalika kaagaas yaa rasuula allah faqaala waxau yihi qul huwa allaahu axad allaahu samad thuluthu lqur'aani qur-aanka saddex dalooloo dalool weeyaan adoo intaa akriyay lamid tahay laakiin barashada ina iyada keliya ku gaabsata ma aha kuwii kalena ay kaa maqan yihiin maya rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa weriye marka wa canhu ana rajulan samica rajulan ninbau maqlay yaqra-u akrinaayo qul huwa allaahu axad yuradiduhaa ku celcelinaayo falamaa asbaxa markuu waa bariistay jaa ilaa rasuulillahi rasuulku u yimid sala allahu alayh ali wasalam fadakara dalika lahu arrinkaabuu u sheegay wa kaana arajulu ninku wuxuu ahaa yataqaaluhaa inuu yacni yaraysanayo oo isleeyahay yani ninkan qulwallaha keliya uun ku celcelinayo qulwalluu suurad gaaban waaye uu leeyahay nacam suuraddan yartaa keliya un miyau akrinaya u isdhahayaan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu yihi waladii nafsii biyadihi waan ku dhaaranayaaye allah nafsadeyda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye innahaa iyadu la tacdilu waxay u dhigantaha thuluha alqur'aani qur-aanka saddex meeloodoo meel ha yaraysanin marka wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala fii qul huwa allahu axad inahaa tacdilu thulutha alqur'aan rawaahu muslim wacan anasin radia allahu canhu ana rajulan qaala nin baa wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi innii anugu uxibu hadihi suura suuraddan baan jecelahay qul huwa llahu qul huwa allaahu axad qaala waxau yihi ina xubahaa jacaylkeeda adkhalaka aljannata jannaduu ku geliyeyba rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa rawaahu lbukhaariyu fii saxiixihi tacliiqan ayuu ku wariyey waxaa laga qaadanayaa marka dadkan asxaabta macaanida qur-aankay dhadhansan jireen ayaga suuraddan xadiidku hadda waa soo gaabiye suuraddan sababkuu ku jeclaadayoo sheegay oo wuxuu yidhi ninkaani wuxuu ahaa sariye ayaa lagu daray ilaalo ilaaladiibuu madax u ahaa dadka markuu tujinayo allahu akbar markuu yiraahdo ninka ugu fadliga badanna waa ahaa faatixadu akhriyaa qul huwa allahu waxad buu akrinayaa kadib ayuu suuradda bilaabaa kale ee waxaa la yidhi sidaan aada yeelaysa maxay tahay nebigaa loo sheegay ana adaad saan rabtaa waa idinku tujinaa buu yihi haddii kalena qof ha keensada waa iska daayeen nebigaa loo keenay waa weydiiyey nebi maxaa sidaan u yeelaysaa markaasuu wuxuu yihi innahaa sifatu raxmaan suuraddan waxay ka hadlaysaa allaha raxmaanka tilmaamihiisay ka sheekaynaya wa inii uxibuhaa anna waa jecelahay buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi xubuka iyaahaa adkhalaka aljanna jacaylkaad jeceshahaaba jannada ku geliyeyba adiga fiiri marka ilaahay tilmaamihiisa yani macnahi macnuhu fahamsanaa macnihiibuu fahamsanaa sidaasuu ku jeclaaday marka waxaa laga qaadanayaa marka xadiidku ilaahay inuu tilmaamo inuu leeyahay ilaahay tilmaamihiisa in la bartaana inay tahay oo jannada in la jeclaadaana oo la in janno lagu galaayo ahlu kalaamka nimanka cilmulkalaamka iyo waxaas caqaa-idkan ama ashcariyaha ha ahadan ama keyrkood ayagu waa waa dhinac mareen sidaan oo waxay yidhaahdaan tilmaamaha ilaahay ha isku gelin ha baranin oo maxaa dhacay de ilaahay tilmaamihiisa yani waxay ku leeyihiin ilaahay baa la tilmaama haddii la yiraahdo makhluuqii baad u ekaysiinaysaa ay ku dhahayaan walidaalika ayagu waxay aaminsan yihiin tilmaamaha ilaahay mutashaabih inay tahay oo yacni alif laamiim oo kale inay tahay oo aan waxba laga macnaynaynin hade ninkan markuu leeyahay sifadii ilaahay weeyaan qul huwa allahu axad ayay tilmaamaysaa waxaan ku jeclaaday inay tilmaan alla tahay ad ilaahay haddaanu see loo caabuda haddounan tilmaan lahayn marka nebigana ma dhihin aayadaha ilaahay tilmaamihiisa sheegaya yaan la akrinin caamada agtooda yaan laga akrinin ma aanu dhihin bal qofka ilaahay weynaanta alle waxuuba ku ogaanayaa yani cadamada ilaahay subxaanahu watacaala cadamada alle iyo weynaanta alle waa wax qofka ku bixiyo inuu ilaahay u caabudo ma ogtahay rabbi markaa taqaanaa caabudi karta maxaa ku aqoonsanaya marka ilaahay tilmaamihiisa sidaa darteed marka qofka uu barto kutubaha ka sheekeynaya tilmaamaha ilaahay laakiin tilmaanta ilaahay mara meesha aad ka baranaysa inay noqotaa qur-aanka iyo axaadiidta ayb markii nebiga la yidhi rabbigaa noo tilmaan qul wallah waxaad baa soo degtay soo ma waxaa timid yani nebiga dadka uga sheekey jiray tilmaamaha ilaahay oo wuxuu dhihi jiray yadxaku rabbunaa rabbigan waxaas waxaasu ku qoslayaa kaa waa la yaabayaa qur-aankii waxaa ku jirta huwa allahu ladii laa ilaha illaa huwa alxayu allahu laa ilaha illaa huwa alxayu lqayuum huwa allahu ladii laa ilaha illaa hu huwa araxmaan araxiim huwa allahu ladii laa ilaha illaa huwa almeliku alquduus asalaam lmumin almu'min almuhaymin alcaziizu aljabaaru almutakabir waxaas o dhan waa tilmaamo ilahay oo laga sheekeynaayo sidaa darteed marka tilmaamaha ilaahay oo la jeclaadaa oo la qaataa la rumeeyaa la akhriyaa aayadaha ka hadlaayo jannadaa lagu galaa rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanu warawaahu lbukhaariyu fii saxiixihi tacliiqan isagoo sanadka inta hore laga jaray wa can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal alam tara miyaadan arag buu yihi aayaatin aayado unsilad lasoo soo dejiyey haadihi leyla cawadan lam yura lama arkin midluhuna iyaga oo kale qaadu hadda ka hor hadda ka horba lama aragba habeenkan aayado lasoo dejiyey miyaadan arkin qul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi annaas wya mucawidateynka waa mucawidateynka xadiid kale wuxuu ahaa qof yacni kuma magan galo ilaahay labadan suuradood kuma magan galo ilaa yani iyagoo kale qofkuma magan galaba wax ilaahay lagu magan galaa labadan suuradoodba ugu waaweyn sixirka iyo isha iyo yacni sharta dhammaanteed waxaasoo dhan waa difaacaya walidaalika waxaa la sunneeyaa qofku habeenkii markuu seexanaayo qul huwa allaahu axad qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas saddex jeer inuu akhriyo gacantiisa ku tufo jirkiisao dhan oo ismarmariya marka xataa markuu jiran yahay nebiga caaisha u marmarin jirta qofku marka inuu ku xirs xirto rawaahu muslim muslim baa wariyey marka labadan suuradood marka fadligaa bay leeyihiin wacan abi saciidin alkhudriyi labadan suuradood baxhi dheer alimaam ibnu lqayimaa ka qoray badaa-icu lfawaa'idka fawaa'idda ku jirta iyo yani suurada labada suuradood tafsiirkooda iyo yani cilmi kaa yaabiya ku qoray meeshaa nacam alkaa u raadiya nacam juska labaad badaaiculfawaaidka juska labaad ayuu ku qoray iyadoo gaar loo daabacayna waa jirtaa weliba wacan abi saciidin alqudriyi radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu aha yatacawadu inuu magangelayo min aljaani jinniga xaggiisa inuu ka magangelayo wa cayni alinsaani insaanka ishiisa inuu yani alla ka magangelayo xataa nasalat ilmucawidatani ilaa ay kasoo degeen mucawidateynkii markii hore nebiga ilaahay unbuu magangeli jiray ilaa labada suuradood ay kasoo degeen marka iyaga soo degeen iyagoo ku kaaftooma falamaa nasalataa markay soo degeen akhada bihimaa labada suuradood buu qaatay wa taraka maa siwaahumaa wix iyaga kasoo harayna waa ka tegi labadan suuradood buu ku xirsi xirtay rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasan marka il iyo jin wax la iska ilaalin kara ma u jeedid adig wax arkaysid ma aha see marka ilaahay waxaa alla looga magan galaa un qofka inuu la yimaado labada suuradood inuu alla ku magan galo marka wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam qaal rasuulku waxa uu yihi min alqur'aani qur-aankii waxaa ka mid a ah, suuratun suurad baa ka mid ah halaahuuna aayatan soddon aayadood weeyaan hiya iyaduba halaahuuna aayatan soddon aayadood ah shafacad lirajulin nin ayay u shafeecday oy u ergeysay xataa qufira lahu ilaa looga dembi dhaafayba qur-aankii waxaa ku jirta suurad soddon aayadood ah qofkii qofbay qof bay u shafeecday ilaa looga dembi dhaafay wa hiya tabaaraka aladii biyadihi lmulku weeyaan rawaahu abu daawuuda watirmidiyu tabaaraka aladii biyadihi lmulku marka la seexanaa in la akriyo adkaartaasi ku jirtaan waa kuu shafeeceysaa marka inaad akriso ayb wa qaala xadiidun xasan wa fii riwaayati abi daawuud tashfacu way u shafeeceysaa waxaa lagu soo daraa ibnulqayim wuxuu kusoo daray aayaddan suuraddan waxyaabaha munjiyaadka kitaabu ruux waxyaabaha qofka cadaabulqabriga ka koriye ayuu kusoo daray n <coughs> asbaabta markuu sheegayo cadaabulqabriga looga koro asbaabna waxuu ka dhigay asbaab mujmala asbaabna wuxuu ka dhigay asbaab oo mufasal ah asbaabta mufasalka wuxuu kusoo daray markuu seexanayo inuu suuradan akriyo mar hadday adiga kuu ergeynayso su aashi iyo fidnadii qabriga ilaahay waa kaaga celinaya wacan <coughs> abi mascuudin albadriyi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal man qara'a qofkii akhriya bil aayateyni labada aayadoodoo min aakhiri suurati lbaqara suurat lbaqara aakhirkeeda ah fii leylatin habeen akhriyo kafataahu way ku filan yihiin kafataahu waa kuway ku filan yihiin muttafaqun caleyhi wa aamana rasuulu iyo laa yukalifu llahu nafsan labadaa qofkii akriya waa ku filan yihin maxaa laga wadaa waa ku filan laba macnaa lagu macneeya <coughs> way ku filan yihiin macnaha xirsi xir waa ugu filan yihiin wax lagu yacni xijaabto oo shar layskaga ilaaliyaa labadan aayadooda ugu filan waxaa kaloo lagu macneeyaa kafataahu habeenkaas haddii hurda ay la tagto ama si kale oo u caajiso oo salaatuleyl ounan usoo kicin waa ku filan yihiin salaatuleylkay uga filan yihiin labadaas macnaa ku jirta marka xadiidkan muttafaqun calayhi qiila kafataahu way kaafinayaano almakruuha wax isaga uu kahanayo tilka leyl habeenkaa waqiila waxaa layihi kafataahu min qiyaami leylina waa leyl qiyaamuleyl waa kaga filan yihi waa ka isagaaba tilmaamay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul اllahi sala allahu alayh ali wasalama qaal laa tajcaluu buyuutakum guryihiina haka yeelinina maqaabira guryihiina qabriyaal haka dhigan haka dhiginina ina shaydaana shaydaanku yanfiru waa ka cararayaa min albeyti guriga alladii gurigaasoo tuqra-u fiihi lagu aqriyo suuratu lbaqara hay guryihiina qabri ha ka dhigina maxaa yeeley qabriga laguma cibaadeysto walidaalika dadka qubuurta salaada geeyo oo qubuurta korkeeda ku tukado kuwa qubuurta yacni caabudo caabudo markaan leeyahay yani macnaha cibaadadan bu ujeedaa saxda ah oo ninkii qabri beriyey waa caabuday ninkii qabri tuug yani tuugay maqbuur ku jira qabri wuu caabuday ninkii qabri yani waxaa weyaan u nadro oo yiraahdo ziyaaradan teeda kale waxaan keenayaa intaas muraad baan leeyahay ee shiiqa shardiga looga xiray arrimaha macruufka oo naqaano hay ee qubuuraha aada arkaysa yani cont boqolaal calal ayaa ka laalaada nacam boqolaalkaas calal macnaheeda ma taqaanaa dadka shardiga looga xiraa waa naqaanaa waxaan nacmanaga ahay shardigii marka qofkaan yani calal baa loogu xirayaa marka meesha ilmo la-aan baa ihayso nin baa marka nadarkii meesha qabriga korteedan qabanayo marka oo ka qabana waa midka sadanada meesha saadinka oo meesha fadhiya marka u qabta marka waxaa weyaan ziyaaradii marka dambe waxaa la aadaya marka eh, marka dambe u aadaya xoolihii buu geynaya marka wuxuu kuleeya yani ama waaa hadduu sanadkaa uunan geynin wuxuu leeya nadar baa igu baaqday nacam war meeshaa maxaa ugu socotaa shardi baan wadaa buu kuleeya nacam marka idinka laftirkiina fiiriya ilaahan idinku dhaariye dadka yacni qubuuraha aadayoo kale hadda inay meyd ku xasuustaanay u aadaan yani waxaan ka wadaa ziyaarat alqubuura sharciga waa jirta waa soo marnay kitaabka oo ninkii doono hadduu doono yani qubuuraha magaaladu intowta uu kusoo waano qaadanaya usoo duceynayaa laakiin qubuurahan inta yacni baabuurta laga raaco magaalooyinka waaweyn ee magaalo yacni saddex boqol afar boqol oo kilomitr jirta la aadayo dadkaba weydiiye haddaad doontaan war maxaad meeshaas ugu socotaa shardi baan kasoo xirina buu kuleeyahay ama shardi baan geynayaa oon iska geynayaa taas marka iyada waxaa weeyaan waa cibaado wa waxaas nadar ilaahay baa iskale gowrac ilaahay baa iskale baryo ilaahay baa iskale qaala rabukum idcuunii astajib lakum adducaau huwa alcibaada qabri in la caabudaayo oo dadku ay ku fidnoobayaanna nebigaa noo sheegay sala allahu alayh waali wasalam isaga gadaashiisna cid danbaan weydiinayna ma laha oo nabigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii watanan yucbad ilaahu qabrigeyga sanam la caabudo ha ka dhigin buu yiri rabbiyow qabrigeyga sanam ha ka dhigin buu yiri haddii qubuurta aan lagu fidnoobi lahayn nebigu ma ducaysan laha saama ka ducaysan lahaa wuxuu ka cabsanaa in qabrigiisa lagu fidnoobo la caabudo ka cabsanayo sidaa darteed buu yihi ilaahu qabrigeyga wax la caabudo ha ka dhigin idan marka qubuurta waa lagu fidnoobaa haddii kale nebiga warkiisa wuxuu noqon lahaa waxaan meelna u jeedin maogtaha kiisa marka il wuxuu ka cabsaday in qabrigiisa lagu fidneeyo nacam marka qubuurta dad baa ku fidnaysan weliba nebigu sanamuu ka cabiro qubuurta wathanan yucbad buu yiri hay ayb marka qubuurta lalama aada cibaado marka laa taca laa tajcaluu buyuutakum maqaabira guryihiina qubuur ha ka dhiganina maxaa yeelay laba masalaba waa loo deliishanaa meeshaan qabrigu inuusan ahayn meel cibaado ko masalada kaloo loo deliishana waxay tahay guryaha inaan wax lagu duugin guryaha la degan yahay inaan qabri laga dhigin oo aan wax lagu duugin waxaad arkaysaa meelaha qaar guryaha qaarkood qubuura ku dhex taalo qofkan baa dhimanaya isla baa deydka koraal inta la qodo ayaa lagu duugaya meesha waa la aasaya mara meesha lagu aasaya aabahay baa ku duugan hadduu aabahaa ku duugan yaha bixi meesha qubuurta geey sababtoo ah gurigan waxaa loogu talagalay inuu qabri noqdo looguma talagelin in alla lagu caabudo ayaa loogu talagalay haddii kale waxuu kaa teedaya u kaa mancinaya inaad salaad ku tukato naam sidaa darteedu nabigu leeyahay guryihiina qabriyaal ka dhigina <coughs> in marka waxaa weyaan marka guryihiina qubuur haka dhigan haka dhiginine qabri baan lagu cibaadeysanina guryaha ku cibaadeysta maxaa kamid a marka cibaadadii ina shaydaana shaydaanku yanfiru waa ka cararayaa min albeyti guriga alladii guriga tuqra-u fiihi lagu akrinayo dhexdiisa suurat lbaqara marka suurat lbaqara ku akriyo ku cibaadeysta wa guryaha marka rawaahu muslim wacan ubay bni kacbin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam yaa abalmundir rasuulka waxau yihi abulmundirow kunyada ubay ibnu kacab waaye atadrii ma garanaysaa aya aayatin aayadtii ahoo atadrii ma garanaysaa ayu aayatin aayadtii ahoo min kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa ma min kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa acdamu weynin badan <clears throat> yani ma garanaysaa aayad kitaabka alleta ugu weynin badan hadda aayad waa awel suuradan soo marnay ogo <clears throat> iska hor imaan mayaan markaas <clears throat> suurad qur-aanka suuradihiisa tee ugu weyn faatixada aayadihiina <clears throat> atadrii ma garanaysaa aya aayatin aayadtii oo min illahi ilaahi kitaabkiisa macaka adiga macigaaga ah acdamu ugu weynin badan ayu aayatin min kitaabi illahi macaka acdamu qultu waxaan idhi allaahu laa ilaaha illaa huwa alxayu lqayuum aayatulkursigii baan idhi <clears throat> daraba wou garaacay fii sadrii xabadkeyga ayuu dhuftay wa qaala waxa uu yidhi liyahnika alcilmu cilmiha liyahnika ha ku bogaadiyo alcilmu cilmiga ha ku bogaadiyo abalmundir ya abalmundir abulmundirow <clears throat> cilmi ha ku bogaadiyo oo ha ku farax geliyo yani masaladan aada aqootay yani waa ugu hambaleynaa rasulka sal l slam waxaa laga qaadanaya marka allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum inay aayadaha qur-aanka aayadda ugu weyn inay tahay waa aayat lkursi aayadda la yihahdo iyada laftirkeeda macaani weyn baa ku jirta aada u ballaaran xaafid ilbiqaaci kitaabuu ka alifay fii tafsiiri aayat aayat aayatlkursiga tafsiirkeeduu kitaab ka alifay biqaaci ibraahim lbiqaaci ardada ibnu xajar oo kamid ahaa rawaahu muslim muslim baa marka wariyey ubay ibnu kacab cilmigiisana waa laga qaadanaya sida u gartay yani wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal wakalanii rasuulullahi rasuulka ay wakiishay buu yihi sala allahu alayh ali wasalama bixifdi zakaati ramadaan ramadaan zakadiisii zakaatulfitriga ilaalinteeda horaba zakadii soo aruuriyo ilaali buu yihi zakadii zakadii soo aruuri taabuu nabiga ii wakiishay waxaa laga qaadanayaa cibaadaadka qaar iyo shaqooyinka qaar imaamku inuu u wakiilan karo qof fa ataanii waxaa ii yimid aatin mid yimaado ayaa ii yimid fajacala wuxuu gudagalay yaxthuu inuu hoobsanaayo fa jacala wuxuu gudagalay yaxthuu inuu ku hoobinayo ku cantoobinayo inuu cantoobsanayo hoobsanayo min adacaami cuntadii sakaatulfitrigiibuu soo aruuriyey cuntadii baa meel la dhigay marka nin baa yimid buu yiri marka cuntadii ayuu yani waxaan arkay isagoo faraqiisa ku hoobinayo ku shubanayo faakadtuhu waan qabtay faqultu waxaan ihi la arfacanaka walee kuu koryeelay oo kuu koryeelay ilaa rasuulilahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka qaala waxau yihi innii anigu muxtaajun baan ahay mid dhibaataysan mid baahan baan ahay buu yihi wacalaya ciyaalun ciyaal baana dushayda oon mas uulka ahay nin iska ilmoolow baan ahay waxma haysta buu iska keedaaniyo wa bii xaajatun baahina waa haysaa xaajo shadiidatun daran fakhallaytu canhu waan iska daayay buu yihi fa asbaxtu waan soo waabariistay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama yaa abaa hureyra abuu hureyrow maa facala asiiruka albaarixa abuu hureyrow ninkii maxbuuskaagii aada qabatay xalay ka waran buu yihi nacam qultu waxaan ihi weyri yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow shakaa xaajatan baahi ayuu sheegtay wa ciyaalan iyo ciyaal faraximtuu waan iskaga naxariistay fakhallaytu sabiilahu waan iska sii daayey faqaala amaa inahu qad kadabaka wasayacuud been buu kuu sheegay waana kuusoo laaban doonaa buu yihi fa caraftu waan gartay buu yihi anahu sayacuudu inuu soo noqonay mar hadduu nebigii ii sheegay waa iska hubaa buu yihi inuu soo laaba waan gartay liqowli rasuulillaahi dartiis farasadtuhu waan u diyaargaroobay oo u darbaday fa jaa waa yimid yaxthuu isagoo haddana yani eh, cuntadiibuu u yimid isagoo marka faraqa ka buuxsanayo min adacaami cuntadii hoobsanayo oo yani faraqiisa ku hoobinayo faqultu waxaan ihi la arfacanaka ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalama qaala dacnii idaa buu yihi fa inii muxtaajun wacalaya ciyaalun laa acuudu soo laaban maaye faraximtu raximtuhu waan u naxariistay faqalaytu sabiilahu fa asbaxtu waan soo waabariistay faqaala lii rasuulu llahi sal l slam yaa abaa hurayrata maa facala asiiruka albaarixa kii aada qabato maxbuuska ahaa muxuu sameeyey xalay qultu yaa rasuul allah shakaa xaajatan danbuu sheegtay iyo waciyaalan faraximtuhu waan iskaga naxariistay fakhallaytu sabiilahu jidkiisaan u baneeyey faqaala inahu qad kadabaka waa kuu been sheegay wasayacuudu uuna soo laaban doonaa farasadtuhu thaalitata mar saddexaad baan u diyaargaroobay fa jaa-a waa yimid yaxthuu min adacaami waa meeloo <laughs> waa ka aag barteen waa meelo marka xun ka qaato markaasu wuxuu yihi marka sidaabuu yimid marka haddana waa yimid fa jaa yaxtuu min aacaami faahadtuhu waan qabtay faqultu la arfacanaka ilaa rasuuli lahi sal allahu alayh ali wasalam wahada aakhiru halaati maraatin saddex martii ugu dambeysay waa markaan hadda qofki inta loo cudur daarayo saddexa ugu badan marka ninkii saddex mar loo cudur daaray wixii ka dambeeyo isagii baaba yani baan cudurdaarkii rabin ay anaka adigu tazcumu waxaad sheeganaysaa anaka laa tacuudu inaadan soo laabanaynin baad sheeganaysa uma tacuudu waad soo laabanaysaa haddana niyahow faqaala dacnii niyo iska keydaa buu yihi fa innii ucallimuka waxaan ku barayaa kelimaatin kelmado yanfacuka allaahu bihaa ilaahay u kugu anfici doono kelmado ilahay kugu anfacan ku barayaa iska keydaa markaan buu yihi qultu maa hunna maxay tahay baan ihi marka marka saxaabadu cilmiga waa jeclaayeen inay wax ka ogaadaan qaala waxau yihi idaa aweyta ilaa firaashika firaashkaaga haddaad aado ood u dumanto faqra' aqri aayat alkursiyi aqri fa inahu shaaniya lan yazaala calayka lan yazaala ka zuuli maayo xaafidun mid adiga ku ilaaliya caleyka dushaada fa inahu shaaniya lan yazaala ka zuuli maayo caleyka adiga korkaaga min allaahi alla xaggiisa xaafidun mid ku ilaaliyaa ka zuuli maayo yacnii ilaahay xaggiisa ayaa lagaa ilaalinaya haddaad saa sidaa yeesho walaa yaqrabuka kuuna soo dhowaan maayo shaydaanun shaydaan xataa tusbixa ilaa ka waaberiisata shaydaanna kuu imaan maayo ku ilaa adk kuu soo dhowaan maayo fakhalaytu sabiila orod iska tag baan iryiri marka faasbaxtu waan soo kacay faqaala lii waa soo waabariistay faqaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam maa facala asiiruka albaarixa maxbuuskaagi aada qabatay xale muxuu sameeyey xaalkiisa ka waran qultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahi zacama wuxuu ku andacooday anahu yucalimunii inuu ibaraayo kalimaatin kelimado yanfacuni illaahu bihaa alla uu igu anfacayo fakhallaytu sabiilahu waan iska daayay marka qaala maa hiya maxay yihiin buu yihi marka qultu qaala lii wuxuu igu yihi idaa weyta ilaa firaashika haddaad u dumanto ood gasho faqra aayat alkursiyi akhri min awalihaa xataa takhtima alaaya allahu laa ilaha illaa huwa alxayu lqayuum wa qaala lii wuxuu igu yihi laa yazaalu ka zuuli maayo calayka adiga korkaaga min allah alla xaggiisa xaafidun midku ilaalinaa inuu jiro walan yaqrabaka kuuna soo dhowaan maayo shaydaanun shaydaan xataa tusbixa faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi amaa inahu isagu <clears throat> qad sadaqaka runbuu kuu sheegay markaan wa huwa isaguse kaduubun been badana weeyaan hadda runbau kuu sheegay laakiin kaduub waa been badan yahay waa facuul calaa wasni facuul waa min waa awsaanta mubaalaqada taclamu ma garanaysaa man tukhaadibu cidaad la hadlaysa mundu halaatin intii saddexba habeenba yaa abaa hurayrata qultu laa maya baan ihi ma garanayo waxaan la hadlahay qaala daaka shaydaan buu yiri kaasi waa shaydaan buu yiri shaydaan baad la hadlaysa intaa xadiidka marka waxaa laga qaadanaya aayatulkursiga qofka hadduu akhristo shaydaan inaan inuunan u imaaneynin haddii markau seexanayo u akhristo waxaa laga qaadanayaa shayga saxda ah ee sharcigu ou saxnimo ku xukumay ee uu xaq ku xukumay cid xun ayaa sheegtay inaan looga tegaynin iyadana nacam masalo masalaydana laga qaadanayo nacam laakiin shaygu waa inuu sharcigu caddeeyo inuu xaq yahay an hadda shaygan mujarad shaydaanaa sheegay laguma qaadanin ee nebiga waa waxa yidhi nebiga ayaa run ka dhigay maogtahay nebigii ayaa run ka dhigay sala allahu alayh wasalam diintu marka hadday shay run ka dhigto oo mas'alo diintii ku jirto oo xaq ah nin adiga cadow kugu ah haddii uu sheego hebeloo cadow igu ahaa sheegay waa ka tegayaa ma dhehaysid <clears throat> soo ma garanin ayb shaydaan baa hadda sheegay shaydaan cadow ka weyn ma jiro shaydaanaa sheegay ayatulkursi waa iska dayneynaa la dhihi maayo ma la iska daynayo hadaa iska daysa adi unbaa ku dhib qaba soo ma garanin <clears throat> qofka marka waxaa laga rabaa shayga miisaan sharciga inuu saaro haddaad miisaan sharciga shaygan saarato miisaanka sharciga meesha uu rajaxo inaad raacdo gaalka adduunka ugu weyn xataa haddii uu waafaqo adiga dantaada ma aha nacam hawga tegin shayga xaqa isaga dartiisa nacam ay iska dhaaf nin muslimo adiga aada iskhilaafsan tihiin laakiin hadda dadkii kooxihii baa tiradii ka batay afkaarihii laysku hayaa tiradii ka bateen nin kastaa waa isla toosan yahay markaasaa shaygiiba diin lagama fiirinayo oo yani sheeg war cibaadadan hala sameeyo war waxaan haloo qumo ha loo istaago ayaad leedahay wuxuu kuleeyahy waxaan waxaa lagu yaqaanaa koox heblaayo annaga naga daayo ku kuleey nacam da waxaan islaamka hadday kamid yihiin koox aday maxaa kaa garan ay nin kastaa yacni kooxahan qeyb baa diinta oo ka qaatay nacam allahu aclam aladiina jacaluu lqur'aana cidiin inay ku dhabowdaa dhici karta nacam hay yani diinkii in la kala googoosto qoloba qeyb ka qaadata nacam ayb salaad hadday noqon lahayd hadday jihaad noqon lahayd hadday sadaqo noqon lahayd yani hadday noqon lahayd yani waxyaabaha diinka ilaahay eh, xaqa ku ah oo dhan qofaa sameeye loogama tagan hebelaa sameeye anagoo isaga hebelow cadowgeega waxaama looga tagan asbaabaha qofka xaqa oo uga tagayna kamid tahay asbaabahaas ibnulqayim miftaaxu daari sacaadaha baxdi dheer oo noocaas kale u sheegayaan waana sababka xataa waxaa dhici karta in diinta looga taga waana sababka keenay abujahl inuu diinta ka taga nacam oo uu yiri yani tasaabaqnaa naxnu wa bani hashim u yiri annaga reer bani wa bani cabdimanaaf annaga reer bani cabdimanaafaa tartanay buu yiri sharaftaan ku tartannay martiday sooreen waa soornay waa sadaqay la baxeen waa la baxnay wax kasta meel walba ka meel walba garaacaan annagana waa ka daba garaacnay ilaa markii dambe waxay dhaheen yii minaa nabiyun annaga nebiyaa naga dhashay annaga nebi ma ma keeni karno yii nebi nacam annaga qoladeena nadi nagama dhalanin buu yii marka laakiin rumay maynu yiri ayanacam soo ma garan isaga isxasdaya marka soo maha nacam <clears throat> waxaad moodaa marka soomaalidu laftirkeeda meelo badan bay iga jirtaa nacam iga wadn diintii ree hebel ma rabnoo kuleeyahay nacam diintii qolow ku tuura qolow ku xaglina nacam diintii ree hebel diinta ree hebel iskama laha nacam qofka yani diinta in adiga diinka lagaa xigsadaaba qaladaba nacam <clears throat> diinta inaan lagaa xigsanin waa oo wixii xaqa adiga kow inaad soo noqoto nacam banaanka aada la timaado nacam laakiin yani anu haddii qoladaa xaq ay iga hormarto xaqi baan la dagaalama haddaad tiraahdi waa wixii abujahal ou ku haray w nacam waa wixii abujahal ou ku haray marka waxaa in layska daayo w nacam qofbaa waaa er, waxaa laga yaabaa yani meel buu imaanayaa qofkaas meeshaas wax ka akriyo meeshaan yaa joogo yaa joogo ka bilaaba yaa joogo adig maxaa ka agala masaajidka isaga tuko wixii laga akrinayo khayra dhegeyso wixii baailana ka tagna cidda joogta wax muhiima kuu samayn mayso laakiin haddaad tiraahdeed yaa jooga ree hebelaa jooga waa iskaga tagtay adi adig unbaa ku dhib qaban nacam waa iska tagtay maqaayadaha camirtay masaajidka intaad camiri lahayd qofka asaga unbaa ku dhib qaban nacam ninkan wax sheegaayana intuu sheegayo waa gutay asaga nacam mas-uuliyaddiis waa kasoo baxay nacam ee haddaad adiga wanaagsan tahay waxaa laga rabaa inaad intaa wax ka qaadato cilmigii adigana inaad la aado meeshaadi nacam muslimkaa u faa markaas nacam soo ma garanin xataa haddaad la-dahay nin reerkaaga wax ku bara haddaad la-dahay ood haysa nin reer kale wax ku bara ka baro reerkaaga adiga la aad haddaad doonto bar markaas nacam oo dacwadii baad qeyb kasii sii faafinaysaa ma ogtahay nacam marka nacaybsi keliya un wax macnaha uu sameynayo weyn ma laha rawahu lbukhaariyu wacan abi dardaa radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man xafida cashra aayaatin toban aayadood qofkii xifdiyo min awali suurati lkahfi suuratlkaafi awalkeeda ah cusiba min adajaal dajaal shartiisa waa laga ilaaliyaa waa toban aayadood oo ah suuratlkaafi ninkii xifdiyo dajaal waa laga ilaaliyaa rawaahumaa muslimun xadiidkan iyo kii kaleba muslim baa weriye ayb marka tobanka aayadood qofka xifdinaya dajaal tobanka aayadood dabcan calaaqa ka dhexeysa dabcan dajaal wax wax ku fidnaya waa adduunyo suuratlkaafina bilaawga horeba adduunye iyo quruxdeed yaa looga hadlay inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan lahaa linabluhum ayhum axsanu camala wa inaa la jaaciluuna maa calayha saciidan jurusa dad dhallinyaro ah oo adduunyadoodii ka tego ilaahay dartii uga tegaa looga sheekeeyey waxaa looga sheekeeyey dulqarnayn oo ilaahay adduunya iyo awood siiyey diinta ugu shaqeeyey adduunyadiisii iyo awooddiisii waxaa loogu lagu dhex sheegay almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati dunya yani dajaal iyo adduunya kugu fidnaynin waayo marka nacam haddaad macaanida isku fiiriso suurada ku jirta ballaaran iyo yacni dajaal baa looga badbaadaa inay munaasab isu taha arkaysaa nacam wa fii riwaayatin min aakhiri suurati lkaafi toban aayadoodoo suuratulkaafi ugu danbeysa qofkii xifdiyo rawaahumaa muslimun labada riwaaya muslim baa wariyay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal baynamaa jibriilu jibriil xilli jibriil calayhi salaam qaacidun ou fadhiyo cinda nabiyi nabiga agtiisa sala allahu alayh ali wasalama samica waxau maqlay naqiidan bau maqlay cod min fowqihi xagga korow ka maqlay farafaca rasahu madaxiisu kor u qaaday faqaala waxau yihi haadaa kani baabun albaab weeyaan min asamaai samada ah futixa alyowma maantaa la furay walam yuftax qadu weligii lama furin hadda ka hor ila alyowma maanta ma ahani fa fanasala minhu malakun malag baa kasoo degay xaggiisa faqaala waxau yidhi haadaa kani malakun malag weeyaan nasala ila alardi dhulka usoo degay lam yanzil ma soo degin qad weligii ila alyowma maanta ma ahani fasallama waa salaame wa qaala abshir bishaarayso binuurayni laba nuur ku bishaarayso uutiituhumaa la isiiyey lam yu'tahumaa tahumaa nabiyu nebi aan la siinin qablaka adiga hortaa lam yu'tahumaa aan la siinin qablaka adiga hortaa abshir bishaarayso binuureyni laba nuuro uutiitahumaa adiga lagu siiyey lam yu-tahumaa aan la siinin nabiyu nebi qablaka adiga hortaa faatixat lkitaab weyaan wa khawaatiimi suurati lbaqara iyo suurat lbaqara aayadaha ugu dambeeyo lan taqra-a aqrin maysid xarfan xaraf oo minhaa iyada ka mida ilaa ucdiitahu waxa ku jira waa lagu siiyeyba iyaduna marka fadaail bay leedahay faatixada iyo suurat lbaqara aayadaha ugu dambeeyo wabilahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam